bismi اllah الرحman الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin ثuma الصlaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllah وعlى alihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaanii jamcu min ashuyuuh akhirhm sheikhuna asheekh salix cabdillahi alcusaymiy غafar allahu lahu walahum jamiعin biisnaadi kuli minhum ila asma bn cayna can dinar can abi qaws mawla cabdillahi bn camr اlcaas can cabdillahi bn camr اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayh walih waslem alraaximuun yarxamuhum الraxman irxamu man fi lardi yarxamkum man fi الsma wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraam usul lmutuun khaasatan usul xadiid mustafa warasul mujtaba sala allahu calayh wcala aalihi wasaxaabati ajmaciin liyafuuz bisacaadati alcajl walaajil fahada huwa almajlis asaabic wahalaatuun min majaalis iqra'i wa sharxi kitab alwafi ma fi saaxiin fii masaai yowmi اhulaثaa athaamin cashar min shahri ramadaana cami alfi arbacumiya wahamaanin wahalaaثiin hijrat mustafa sala allahu aleyh ali waslem ضمن سلسلة دروس xadيiث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بkتاب الأربعين وانتهى بسنن وصحيحين ysr اllah اtmam اkmal wraqnilaas fi اqwl wcaml inahu samiicu mujiib dacwaat majliskan waa majliskii todoba iyo soddonaad ee majaalis dulmarkii sharaxa kooban ee kitaabka loo fimaa fi saaxayn galabtan waa galab talaado ah sideed iyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol sideedsideed iy soddonka jirada nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam waxaan kusoo jirnay maqsadka cibaadaadka waxaan kaga sii jirnay kitaabu baabu awaafi lwidaac awaafka la yihah awaafulwidaac ayuu baabkan u baab yahay xadiidka xadiidka sideed boqol iyo toddoba iyo labaatanaad can ibni cabaasin waxaa lagu radia allahu tacala canhuma qaala wuxu cbdillahi bn cabaas umira annaasu dadki waxaa la faray an yakuuna inuu ahaada aakhiru cahdihim ogaalkooda meesha u dambaysa bilbeyti kacbada bilbeyti kacbada inuu ahaado weeyaan ilaa annahu laakiin annahu khufifa waxaa laga fuudeeyey can alxaa'idi haweenaydu xaydka qabtay ayaa laga fuudeeyey nabigeena sala allahu calayh waali wasalam wuxuu ka warinayaa cabdullahi bn cabaas wuxuu leeyahay dadka waxaa la faray yaa fari marka waa nabi maxamed calayi slat slam cid kaloo farays lama arka shayga u dambeeya ogaal ahaan ooy aragti iyo muxuu ahay la dhaqan ay la dhaqmaan magaalada marka markay noqoto qofka xaajiga ah inuu kacbada alla noqdo subxaanahu wa tacaala laakiin haweenayda xaydka qabto in laga fuudeeyey ayuu cabdullahi bn cabaas sheegay radia allahu tacala anhu arda oon laga rabin maxaa yeele haweenayd waxaa dhici karta in xajka ay gudatay xaydo uu ku dhaca kadib markuu xajka ay dhammaysatay waajibkii dawaafuludaaca in laga rabo haddii xaaladda ay sidaa noqoto marka rufaqadiina ay ka tegayaan iyada nabigeenna uu ka fudaya calayhi salaatu salaam oo lagama rabo inay dawaafuludaaca la timaado laakiin dadka kaleo dhan waxaa loo baahan yahay xilliga marka la dawaafo waa goorma xilliga dawaafka bannaanka wax yarya culamaal waxaa weeyaan xilliga dawaafka loo baahan yahy waxaa weeyaan waa xilliga uu dhammaado acmaasha ay dhammaato qofka uu diyaargarooba haba yaraatee mxu wax ka dhiman ayna jirin boorsoodhinkiis u xirxirto baskii alaabtii la saari lahaa lasoo balamiyo oo xilligiisii la gaaro hadda xilligan la joogo kale baski waa lasoo ballamiyey waxaa la yidhi saddex saac oo sibaxnimo ayuu baska bixi doonaa haddii saas xaaladda ay noqoto marka salaada fajir kadibba qofka markuu ku tukado xaramka inaad waafka uu sameey faadi wadaaci uuna sameey ayaa loo baahan yahay kadibna qofkii uu yimaada meeshii isagoo marka sugisho ku jira oo baskii sugitaankiisa ku jira haddii amar alla ay dhacdo qofkii inuu hurdo ay qabato ilan qofku iska daciif xajkana waa daal badan yahay qofkii hurdaa qabatay uu hurday ka warrama baskiina muxuu ahaa sooma gaarin dawaafuludaa uu soo sameeyey diyaargaroobuu ku jiraa boorso dhinkiisa waa yihiin wax ka harsan ma lahan ma waxaa leeyahy mar labaad laabo oo dawaaful muxuu ahaa eh, wadaac soo sameey culimada waxay leeyihiin maya ilaahi subxana wa tacaala wuxuu yidhi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj maadaama qofka uu diyaar yahay oo dibdhacan isaga qudradiisa wax ka baxsan ay noqotay markaasoo kale waxba dhibaato ma lahan ayay culimmada fatwoodeen raximahum allahu raxmatan waasica xadiid sideed boqol iyo sideed iyo labaatanaad can caaishata waxaa lagu radi allahu tacala an ardaha annaha um lmuminiin qaalat waxay tii rasul illahi waxay ku tiri sal l slam yaa rasuula rasuulka allow ina safiyata binta xuyay ibnu akhtab weeyaane zawji nebiyi sala allahu aleyh ali wslam radia allahu tacala canha qad xaadat way xayshay xayd baa ku dhacay qaala rasul lah wuxuu yidhi sal slm lacallahaa miyaa laga yaabaa taxbisunaa inayna xabisto oo gabarhna xabisto inay noqoto ma dhici kartaa weeyaan alam takun miyaynan ahayn daafat mid dhawaaftay maca kunna adinka maciinna soo idinlama dhawaafin faqaaluu waxay yidhahdeen balahaa inaynala dawaafin iska daynaba illa waynala dawaaftay inala dawaaftay weeyaan qaala wuxuu yidhi fakhrujii soo bax weeyaan oo ayadana ha baxdo oo bixitaan iyo inaan galbanna ha noqoto safiya bintu xuyey ayd baa ku dhacayadna fii nihaayat اlxaj caaishana wuxuu ku dhaca xaydka fii bidaayat اlxaj waad garanaysaan ummahaat اlmuminiin acmaal badan oo aad u tiro badan ayuu rabbigan subxaana wa tacaala iyagoo nooga xifdiyey haweenayda haddii xayd uu ku dhaca iyadoo xajkii aanaba acmaashiisi toos u gelin waxay samaynaysa caaisho ayaa nagaga filnaatay radia allahu tacala canha ardaha oo iyadii ayay ku dhacday iyaga ayaa nabiga u fatwooday ayaa cumro labaad loo sameeyey iyada ayaa mxua tawaafkii iyo sacyigii hawshii la qaban laha xaj ka hore faraha kaba baxday oo la yidhi ifcalii maa yafcal alxaaj hayra laa tutuu fi lbeyt tanna waxaa weeyaan tawaafulidaaci oo dhiman ayay gabadha xayd ku dhacay haddana um, um, waaxida min ummahaati lmuminiin safiya bintu xuyey bnu akhtab ayaa iyadna ay ku dhacday arrintii iyadii ayaa marka nabigu wuxuu weydiiyey tawaafulifaadihim idinla samaysay hore ha tawaafulxaj ama ziyaaro wax loo yaqaanaba ha idan wuxuu yidhi ha baxdo waxba dhibaato ma lahan saasuu nabigaan cadday sal l slm marka haweenayda haddii xayd ku dhaca iyadoo muxuu ahaa tawaafuludaac uu dhiman yahay kama baaqanays safarkeedii xajkeedina waa taan biidn illah caza wajal waa taysiirka ilahi subxana wa tacala ummaddan u sameeyey xadiid sideed boqol iyo sagaal iyo labaatanaad can anas bin malikin waxaa lagu wariyay khaadimi rasuli lah sal slm ana nabiya nabigeena sal slm sallaa wuu tukaday alduhra salaada duhr ayuu tukaday iyo alcasra salaada casr ayuu tukaday iyo alcishaa salaad cisho ayuu tukaday intaas ayuu nabiga siraciyay duhur ayuu gooni u kadibna casr ayuu gooni tukaday kadibna maqrib ayuu gooni tukaday cisho ayuu gooni tukaday kadibna raqada wuu saaxday nabigeenna raqdatan saaxasho ayuu saaxday hurdo ayuu la dhacay bilmuxasab meesha muxasab la yihahdo muxasab meesha la qabla dalika uma intaa kadib rakiba nabiga wuu koray daabadiisii ila albeyti kacbada ayuu u koray fa bihi kadibna kacbada ayuu ka dawaafay waa dawaafu lwidaaci nabigeenna calayhi salaa slam acmaashii oo dhan ayuu gutay camalkii xajka ayuu gutay ay u dambaysay ayaamu tashriiqi hilbuwaradka ayaamihii in mina habeenadii la baryo dhagax la tuurto kadibna magaalada marka ayuu sii jooga nabigeena cala slam muxasab ayuuna saaxan jiray muxasab intee loo yaqaanaa muxasab waxaa loo yaqaanaa masjidka khayf khayf bani kinaana meesha la yidhahdo muxasab iyo khayfka labadaa meelood waa isku meeshu halka ayada ayuu nabiga degnaan jiray calayhi salat slaam maxaa magaalada marka waa magaalo badan meeshaas marka aanan ciriiriga iyo zaxmada badan lahayn ayuu nabigan iska degi jiray calayhi salatu slam haddii aad muxasab aragto haddii aad khayf bani kinaana aragto iyo muxuu ahaa meelo badan iyo magac kale xataa uunoo iman doona insha allahu tacala dhammaan waxaa noola jeeda halka iyada weyaan halkaasuu nabigeenna joogay habeenkii marka uu bixi rabay oo inaad u baxa mako madiinulaad u rabay salaada duhur iyo salaada casar iyo salaada maqhrib iyo salaada muxuu ahaa cisha ayuu nabigeenna sala allahu calayhi waali waslem halkaa ku tukaday kadibna iska saaxday kadibna nabigan uu baxay alay slam wuxuu sameeyey awaafka ayuu ku sameeyey kacbadii toos marka wuxuu aaday magaalada madiina sala allahu aleh ali waslm ficil ahaan ayuu tawafulida nabigan u sameeyey alayh slat slam baabu xajati nabiyi sala allahu aleyh wasalam baabkan wuxuu u baab yahay siduu nabigan u xajay calayhi salaatu salaam sifatu xajati nabiyi sal la slm laba saxaabi ayaa ugu afdheer inta ka warantay labadaas saxaabi waa cabdillahi bni cumar ibn khataab radi allahu tacala an arda iyo ninka layra jabir bn cabdilaahi nin oo nina uu yahay muhaajiri nina uu yahay ansaari ayaa ka warrameen weyaan marka casharka maanta intiisa badan julligiisa wuxuu noqon doonaa insha allahu tacala afartan bej afartan muxuu ahaa waraaq amaba todobadan waraaq todobadan muxuu ahaa eh, eh, bad wuxuu noqon doonaa insha allah taala halka halka xadiid wuxuu noqon doonaa acmaashii nabigeena siduu u qabtay tafsiil saasuu yeelay saasuu u qabtay halkaasaa la maray intaa la fadhiistay intaa wax lagu gowracay intaa lagu khudbeeyey aaahaakada marka ifada nabigeen xajka u gutay ayuu ninka la jaabir bin cabdilaahi radi allahu tacala anu arda ayuu nooga warramayaa halkan ayaana insha alla u damayn doonta bisha ramadaan cashiradii aan wadnay cashirkan maanta ayaana insha allahu tacala u damayn doona bidn cza wajal xadiis sideed boqol iyo soddonaad baabu xajati nabiy sal slm xajka nabigeena ayuu baabkan u baab yahay xadiis sideed boqol iyo soddonaad can jacfar waxaa laga yiri bni muxamedin jacfar baaqir qolyahan hadda shiicada ah ninka ay jacfar albaaqir u yaqaanaan oo aimadan macsuumiintu ayaga xaggooda ka dhowrsan oonan dambiga ku dhicin mararka qaarna inay ambiyada ka fadli badan yihiin ay sheegaan imaamyaalkooda ay tirsadaan oo ka yahay annagana wuxuu ka mid yahay raggii khayrka badnaa oo waxaa weye ahlu beytka nabigeena calaih slat slam oo taabiciinta ayuu ka yahay raximah llah can jacfar bn maxamedin waxaa laga wariyey muxamed ibnu lxusein ibnu caliy ibnu abi aalib muxamedkaas aabihii ah xusein ibnu cali ibn abi ayaa dhalay weyaan qaala wuxuu yidhi ninka la yidhah muxamed waan galnay calaa jaabir bni cabdillahi baanu galnay fasaala wuxuu weydiiyey can ilqowmi dadka usoo galay ayuu weydiiyey annagoo ah, gruubaho kooxa ayaan u galnay markaasuu yidhi waa raggi raggan iisoo galay indhool ayuu ahaa markii dambe u weynaaday waa uu indhabeelay jabir bn cabdillahi radi allahu tacala an arda cabdillahi bn cabaasa ka mid a ah, ragga indhabeelay anas ibn malik ayaa ka mid ah, indhabeelay rag badan saxaabada ka gadaal dambe ay ka indhabeeleen ayagoo aad weynaaday da ahaan radia allahu ardaahum fasa'ala wuxuu weydiiyey can ilqowmi dadka ay weydiiyey rag usoo galay ayuu weydiiyey xata intaha ilaya kan waa hebel kanna waa kee hebel kanna waa kee hebel xata intaha ilaya ilaa aniga ad soo gaaro oo marka lagu yidhaahdo waa muxamed ibnu اlxusain ibnu caliy ibnu abi aalib ninkan muxua ku hortaagan jaabirow radia allahu tacala canhum faahwa markaasuu soo hoobiyey biyadihi gacantiisa ilaa ra'si madaxaygusaa soo hoobiyey oo kadibna uu soo hoos soo hoobiyey fanazaca markaasuu siibay uu furay ziri guluuska iyo ziriga ayuu iga furay alacla ee sare guluuska kore oo shaarka ama khamiiska aan watay ku xirna ayuu furay kow uma nazaca kadibna wuxuu siibay uu furay ziri اlasfal guluuskayga hoose oo labaad oo ku xiga ayuu furay weeyaan meeshaan marka wuxuu bannaynaya xabadkiisa radia allahu tacala canhu arda uma intaa kadib wadaca wuxuu saaray kafahu gacantiis ama amaashiis ayuu saaray bayna hadyayi labadayda naas dhexdooda ayuu saa u saaray radia allahu tacala canhu arda wa ana anigana yowma idin maalinta iyadoo hulaamun wiil ayaana shaabun dhallinyaro ayaan ahay wiil yar ayaan ahay intaas wuxuu u samaynayaa jacayl ugu qaba cali bin abi aalib radi allahu tacala anhu arda iyo xusein jacayl ugu qaba iyo aalu beyt nabigeena ala sl slm jacayl ugu qaba inaad canugan u wehel muxuu ahaa uusan nufro iyo yani yaxyax uu ku dhicin uu soo dhawaysta awow ayuu y marka saasuu u saarayaa radia allahu tacala anhu arda ilan muxuu ahaa jaabir bin cabdillahi waxay mucaasireen oo isla waqti ahayn sayd cali radia allahu tacala anhu arda o xata intaha ilaya faqultu waxaan idhi ana aniga muxamed ibnu caliib ayaa nahay ibnu xusayn ayaa nahay faahwa wuu hoobiyey biyadii gacantiisa ilaa raasi madaxayga fanazaca wuxuu siibay zirii guluuskayga ayuu sibay alla ala sareeyey uma nazaca wuxuu siiba ziri guluuskayga alla sfalaya hoose uma wadaca wuxuu dejiyey waxaa kaloo dhici karta inuu ninka la yidhahda eh, moxamed ibnu xusein ibni cali uu watay laba shaar ama laba qamiis ayaa laga yaaba oo kan karo oo guluus lahaa kan hoosena oo guluus lahaa iyadna waa suuragal amaba kan kore iyo kan kuxiga inuu labada waa suuragal weeyaan labada waa suuragal uma intaa kadib wadaca wuxuu dejiyey kafahu calaa cashi zabayna tadiyi labadii labadeydinaas dhexdooda ayuu dejiyey wa ana anigana yowmada maalinteeda ulaamun anugayama hishaabun dhallinyaro ah faqaala wuxuu marxaban dhawaasho ayaa kuu sugnaatay bika adiga min akhii walaalkay wiilkiisiiyow sal i weydii camaa shiita wax alle waxaa doonta wax iga weydii ayuu iu yidhi dadkii kale mid kuma sunaysada iyada isaga keligiis ayuu yidhi wax alle waxaa rabta oo cilmi ah ilan jaabir waxaa looga imaanay radi allahu tacala an arda kibaar asaxaaba ee raggii mukdiriinta ayuu ka mid ahaa cilmi ayaa la soo doonan jiray radi allahu tacala an arda fasaltu waxaan weydiiyey waxaa soo xaadira marka waqtu salaad salaad waqtigeeda ayaa soo xaadiray fa qaama markaasuu istaagay fii nisaajatin nisaajada waa go-yar oon go-yaalkan weyn aanan la ekayn shukumaanna taqriiban waa shukumaan ahaan waxyaro ah oo gacankutalna ah go-aas ayuu u istaagay fa qaama wuxuu ku istaagay fii nisaajatin go-aas yar multaxifan biha iyadoo isku duubay weyaan go yar ayuu isku duubay kulamaa wadacaha mar alla markuu saara calaa mankiibihi garabkiisa markuusaa mankiibihi markuu garabka saara rajaca waxaa soo laabta arafaha labadeeda araf nisaajadii ilayhi asagay usoo laabataa min min ajli siariha yaraanteeda awgeed ay usoo laabataa waa go marka macna aan lahayno marka markastaa loo saaraba waa soo noqonaya saar waa soo noqonaya cimaamadaha yareeba iyo waxaan lamid ah weyn koleyba aad uguma weyno waridaahu go-iisi caadiga ahana ilaa janbihi dhinaciisa ayuu ahaaday cala almishjabi katabaanka dharka la saarta oo agtiisa yeelay ayuu go weyna u saaran yahay fasallaa bina wuuna dujiyey bahalkaa yar ayuu nagu deji oo nagu duji oo goi i weynay muusan xirin riwaayo kalena waxaa jirtay isagoo qaybtan hore ay u bannaanta ayuu dejiyey intaas wuxuu barayay radia allahu tacala an qofka inay u bannaan tahay in uu ku tukan kara in oo laga haboon yahay faqultu waxaan iu yidhi moxamed ibn xusein ibn cali waxaan ku idhi ahbirnii waxaad iga waranta adeerow ama awow ahbirnii waxaad iga warrantaa can xajati rasuuli illahi sal slam nabiga alle xajkiisa iga waran rasuulka alle faqaala wuxuu ishaaray biyadii gacantiisa ayuu ishaaray facaqada wuxuu laabay saa u laabay tican sagaal ayuu laabay saas ayuu gacanta u laabay sagaal amaba intuu gacantaa saa u laabay ayuu saa u laabay oo sagaal saasuu ka dhigay amaba labada gacmood isku dara weeyaan faqaala wuxuu yidhi biyadihi faqaala bimacnaa ashaara wuxuu ishaaray biyadii gacantiisa facaqada wuxuu saa u laabay tiscan sagaal ayuu ina rasuula rasuulka all sal slm makafa wuu nagaaday tisca siniina sagaal sana oo lam yaxuja uusan xajinin ayuu magaalada madiina joogi weya nabigeena calayhi salatu slaam uma intaa kadib adana wuxuu ogeysiiyey fi nnaasi dadka fi lcaashirati sanadka tobanaad ana rasuula rasuulka all sal slm xaajun sanadkan wuu xajinaya saasuu nabiga dadka u sheegay ood ogeysii weyaan sanad ka horreyna waa ti abubakr radia anhu ardah uu xajka hogaaminayey waadin fi nnaasi bilxaji aadaana min allahi warasuulihi ila اnnaasi ywma alxaji اlakbar ana allaha bariiu min almushrikiina warasuuluh waa tii marka bara'adii sanadkan kadib inaadan qof mushrika ah, xajka imaan karin waa tii go-aankaas la bixiyey sanadkan sanad ka horreeyey oo nabiga loo sii diyaarinaya magaalada maka in mxua laga dahiro wax alla wixgaaliya aahaartiisa ana rasuula rasulka ala sl slm xaajin wuu xajinayaa sanadkan faqadima almadiinata magaalada madiina waxaa soo gaaray basharun dad ayaa soo gaaray kaiirun aad tiro badan kulluhum dhammaantood yaltamisu wuxuu raadinayaa an yatama inuu ku daydo birasuuli rasulka al sal slam oo yacmala uu sameeyo mila camalihi nabiga wuxuu samayna oo kale inuu sameeyo ayuu nin walba rabi weyaan marka nabi moxamed alai sla slam dhawaaqay wuxuu yidhi sanadkan waa sanadkuu nabi maxamed xajin lahaa dadkii oo dhan marka way yimaadeen nin walbana wuxuu doonaya inuu nabi maxamed alai slam su ajiye uu ula xajiyey weyaan fakharajnaa waan baxnay macahu nabigaan la baxnay xataa ataynaa ilaa aan ka tagna dalxulayfati meesha dalxulayfa la yihahda waa miiqaat almadiina fawaladat waxaa dhashay asmaa bintu cumays radia allahu tacala an arda waxay dhashay muxameda bna abi bakrin ayay dhashay radia allahu tacala arda asma binta cumays oo xaaska abubakar ahayd ayaa wiilkaas maxameda dhashay fa arsalat waxay u dirtay ilaa rasuli rsulka adeeg baa u dirtay oo abubakar qofka loo diray sida noo soo hormartay kayfa asnacu maxaan sameeya qaala wuxuu yidhi ikhtasili qabayse oo wastadfirii hoos iyo dhedaba xira hoos iyo dhexdaba xira bihawbin mara waaxrimi xirma istidfaarka waxaa la yidhahdaa bartamaha iyo maxoga in lagu xirto mara ma lagu iay marada toos mau iratay kadibna maro kale ayaa marka waxaa la saaraya meeshii dhiigga uu ka soo baxaya ayaadna saa looga dadbi kadibna darafkii dadabka asagaha ayaa lagu xiraya maradii bartamaha ku xirnayd darafkan waxaa lagu xiraya maradii muxua dheda ku xirnayd lagu xiraya istidfaarka marka waa noocaas weeyaan saas ayay sameey yuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilan dhiiggii haddii muxuu ahaa maradii hoose la saaray inay dhacda laga yaaba marka maradii hoos dhiiggii laga gelinayaa dhexdana maro kale oo muxuuaha lagula sixira ayaa lagu iray istiaarka marka nocaas weyaan biawbin warimi arma ayuu nabi ku yih sal slm waa ka gabadhi marka haddii ay xaaido tahay ama ay mxuu ahay nifaas uu ku dhaca ayadna saasay samaynaysaa haddaba waqtigan la jooga mxuu ahaa waan dhalay amaba xayd baa igu dhacay xaj loogama baqanay fasala rasul rsulka lagu tukaday sal slm fi lmasjidi meeshaad masjidku ku yeello weyaan dilxulayfa meesha la yidha ayuu nabiga ku tukaday alah sl slam uma intaa kadib rakiba nabigu wuxuu furay alqaswa hashiisa qaswo ahayd ayuu nabigeena fulay sal slm xataa ida stawat bihi markii hashi ay la ekatay xataa xataa ida stawat markii ay la ekaatay bihi nabiga naaqatuhu hashiisa cala albaydaa meesha bannaanayd baydaha waa muxuu meel ku dhegan dalxulayfa nadartu waan fiiriyey ilaa maddi basari aragayga ilaa uu ka taagmo bayna yaday hortiisa min raakibin mid wax saaran iyo wamaashin mid wax mid socda an yamiini midigtiisana mila dalia sidaasoo kale aan yasaari bidxdiisa mila dali sidaasoo kale wa min khalfi gadaashiisana mila dalika sidaasoo kale nabiga marka inta haddii aad saa u eegto ilaa isha ay ku daasho ay dad saa yihiin dhan walba saasaa lagu aha waxaana noo soo hormartay bidcashrata mia soo nooma soo hormarin boqol mxuuaha toban iyo dhowr boqolaad sonooma soo hormarin taqdiirka markao lagu kala duwan yahay hadda inta aan fadhino haddii la yidhahdo intaad cashirkaan fadhida waa misaa qof qaar waxay dhahayaan waa boqol qof qaarna waxay dhahayaan waa shan boqoloo qof qaar waxay dhahayaan waa labaatan qof taqdiirka markaa lagu kala duwan yahay nin walba sidii wax ula muuqdaan unbuu sheegay mogta laakiin shaki ma laha nabiga inta la xajiisa alayh slat slam boqol kun way gaareen radia allahu tacala canhum wa ardaahum ayib wa calayhi nabiga dushiisa waxaa ahaaday marka cafwan warasuul rasulka al sl sl bayna adhurinaa dhabalkanaga uu yahay odna dhex jooga weeyaan wa calayhi nabiga dushiisana yanzilu lqur'aanu qur-aanka kusoo degaaye wa huwa nabigan yacrifuu garanaya ta'wiilahu qur-aanka fasirkiisa aad buu garanaya wamaa camila bihi wuxuu nabigu ka camal falay oo min shayin shay camilna bihi oo ka camalfalina marka wuxuu raaciyey tawjiih asaga xaggiisa wuxuu leeyahay markii aan xajka nabiga la xajinayna alayh slat slam nabi maxamed aa dhex joogay kow qur-aankana marka ma go oo kusoo degaaye waa laba tan saddexaadna nabi maxamed alay sl slam qur-aanka wixii aad sheegaa aad buu u yaqaanay annaga haddii ay saata marka wax alla wixii nabigeenu ku camal fala iyo camal alla camalka uu qabta umaan ku camalfayna camal kale oo annaga aan taabanayno lama arka ayuu le radi allahu tacala wuxuu rumaynayaa qowlkuu nabiga ala sl slam khuduu canii manaasikakum khuduu canii manaasikakum war mansakiina iyo xajkiina iyo camalkiina iga qaata waa ti nabiga lahay calayhi salaatu wasalaam faahalla nabigu wuxuu ku dhawaaqay bitawxiid tawxiid ayuu nabigeenu ku dhawaaqay calayhi salatu slam muxuu yidhi labayk allaahuma labayk bayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاnicmata laka wاlmulka laa shariika lak labayk rabbiyo ku ajiibi allahuma allahyo labayka ku ajiibi ijaabatan bacda ijaaba weeyaan labayka ku ajiibi laa shariika wadayna laka adig kuuma sugna labayk ku ajiibay ina alxamda mahadoo dhan iyo wanicmata nicmo iyo gallad oo dhan laka ad adiga ayay kuu sugnaatay iwalmulka boqortooye laa shariika wadayna laka adig kuuma sugna rabbiyo waahalla annaasu dadka waxay ku dhawaaqeen bihada aladii yuhiluuna bihi kan hadda ay ku dhawaaqaan ayay ku dhawaaqeen weyaan falam yarudda muusan radinin oo nabiga kuma celinin rasuula rasulka al sal slam alayhim dushooda shayan shay oo minhu asiga ka mid ah walazima rasul rasulka al wuxuu laazimay talbiyatahu talbiyadiisa nabiga talbiyadiisa calayi slat slam taasum bay ahayd labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka walmulk laa shariika lak saxaabada marka waxay ku dari jireen waxyaabo kale waxaa ka mid ah hadalka laga soo naqliyay ibni cumar radi allahu tacala an arda labayka da nacmaai walfadli اlxasan labayka marhuuba minka marguuba ilayk labayka wasacdayk wاlkhayru biyadayk wاlraqbaau ilayka wاlcamal arinta iyada waxaa laga soo naqliya cabdullahi bn cumar inuu dhihi jiray radi allahu tacala an arda sidoo kale anas bin malikna wuxuu ku dari jiray labayka tacabuda wariqa ayuu ku dari jiray iyo asxaabada hadalla noocaas ah oo dheeriya iskaga dari jireen nabigana cala sla slam intuu arrinta ayada arka ayuu haddana danka geli jirin farahu kala bixi jiray laakiin isaga taasun buu laazimi jiray lidalika qofka hadduu intuu yidhahdo labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka walmulk laa shariika lak kadibna uu intaan iskaga darsada oo labayka tacabudan wariqan iyo intii cabdullahi bin cumar uu ku darayay waxaa weeye labayk hada nacmaai walfadl xasan iyo wixii la midkaa dhib wey inaan ilahayn waxaa u hadalka jaabir uu yidhi wa ahalla annaasu bihada aladii yuhiluuna bihi falam yarudda rasuulu اllahi sala اllahu alay aa minhu iraar nabigeen aggiiska cad inuu yahay ay arinta cadaynaysa weyaan laakiin asal ahaan talbiyadaas nabiga ka sugan in lagu dhawaaqo lagama maarmayo weyaan qaala jaabirun wuxuu yidhi ibnu cabdilah radi allahu taala anu arda lasnaa ma nihin marka iyada ah nanwi kuwa niyeysan ila xaj xaj mooyane markaan marka nabiga aan la xihanayna xajka annaga niyad wax kale kuma haynaba lasnaa ma nihin nacrifu kuwa naqaano alcumrata cumro maba aqooni jirinba macnaheeda maxay tahay maba la cumraysan jirina macnaheeda saas maahan ee waxaa loola jeedaa xaj iyo cumro in lisraaciyo annaga madaxana kuma jirno jaahiligii iyo intii muxuu ahaa ka dambaysayba annaga xajna gooniyu ahaan jiray iyo xilligiisa cumrona gooniy ahaan jirtay xaj iyo cumro lisdhexgeliyay marka wax la yaqaanay maba ahayn ayuu kala jeedaa radia allahu tacala anhu ardaa waa ti nabigan marda muu dhihi jiray xajki iyo cumradasaas isu dhexgaleen weeyaan xat ataynaa ilaa aan ka tagna albeyta kacbada macahu nabiga anagoo la jirna istalama nabigu wuxuu salaamay u taabtay una dhunkaday arukna xajaradka ruknyamaaniga qeybta uu xajar kaga jiro weyaan faramala ruknayn yamaaniyeyn waa tii hore u sheegnayo labada rukni oo dhanka mxuua yaman xaggeed xigto midna waxaa ku jira xajarulaswadka ayaa ku jira midna waa kan kale oo mxuua marka la mara saa loo salaamo oo saa loo taabto weyaan midna waa oo waxaa weyaan waa lagu ag takbiirsani midna waa la taabanay un midka yamaaniga oo dhanka mxuu ahaa aad xajarka dhagaxa usan ku jirin isaga saa baa loo taabani weyaan iyadoo lagu dayana nabigeena suu samey calayhi salatu salaam istarama nabigu wuxuu salaamay u taabtay arukna dhagaxa xajarlaswadka weyaan tiirka ku jiray amaba xajarka laftiisii faramala kadibna wuu rucleeyey alaaan saddex jeer wamashaa nabigu uu socday arbacana afar jeer uma intaa kadib nafada awaafka awaafuquduum ayaa la yihada waa kii nabiga wuuduum saxaabada qaarna awaafucumra ayuu yahay abcan uma intaa kadib nafada wuxuu nabiga u xaluushay ilan meesha ciriiri waa ood meesha in muxuua la socdo waa dhib badan tahay marka nabiga wuxuu muxuaha u xaluushay calayhi salaatu wasalaam amaba dadkii muxuu dhex maray ilaa maqaami ibraahim maqaami ibraahim calayhi salaam faqara kadib nabigan wuxuu aqri watakiduu ka yeesha min maqaami ibraahima nabi ibraahim muxuu maqaamkiisa musallam inay ku tukataan fajacala wuxuu yeelay nabigeena calayi sl slam almaqaama maqaam ibraahim baynahu isaga dhexdiisa iyo wa bayna albeyti beytka u dhexaysay kacbadii iyo isaga iyo maqaam ibraahimka dhexda geliyey intuu ka soo maray maqaamkii u dhexeey kacbadin xaggay kasii jirtaa weeyaan saasuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam fa kaana wuxuu ahaa abi aabbahi oo xadiidka noo warinaye waa jacfar ibn muxamed marka abi hadduu yar ayaa loola jeedaa ya ma xusein ibn cali aa loola jeeda kowdhaha mise cali baa loola jeedaa xusein ibn cali u badi waxaa iyadna suuragal noqon karta fa kaana abidan hadalka nin kale inuu maxamed laftirkiis yahay oo aabihiis cali ibn abi aalib hadalku tiirina waa suuragal muxuu ah xusein ibn cali u tiirina cafwan xusein ibn cali u tiirina waa suuragal fakaana abi abe wuxuu ahaa maxamed iska dha marka yaquulu mid yidhaahdo walaa aclamuhu oo ma ogi dakarahu inuu ka sheegay ilaa can اnabiy nabiga inuu ka wariyey ma oyna si kale ma ogi saas aan u fahamsana weyaan walaa aclamuhu ma ogi dakarahu inuu ka sheegay ilaa can nabiy nabiga inuu hadalkaas ka sheegay ma ogi wax kale ma ogsooni saas baan u haystaa saasuu kala jeedaa kaana wuxuu ahaaday nabigeena yaqra'u hadalkan dambe waa abcan kaana wuxuu ahaa ragcada koobaad iyo qul ya ayuha alkaafiruun ragcada labaad ayuu ahrin jiray uma intaa kadib rajaca nabiga wuxuu u laabtay ila arukni xajarlasad ayuu u laabtay fastalamahu kadibna mar labaad ayuu dhunkaday uu salaamay weeyaan uma intaa kadib markuu intaa dhammaystay oo tawaafkii uu ka baxay salaadii labada rakacoo muxuu rakaatay tawaafna u tukaday kacbadina uu dib ugu laabtay muxuu ahay xajarkii mar labaad dhunkaday nabigeena cala sl slam uu salaamay uma intaa kadib kharaja wuxuu baxay ila qayb waa soo baxay tawaafkii waa soo xirtay waa la soo safray kacbadiyaa la imaaday dawaafuulquduumka ayuu nabigeena gutay calayhi salat slam saxaabada qaarna dawaafuulcumra ay wadaan isma oga laakiin ayagi ayagoo haystaan xaj inay wataan waad noo imaan doontaa insha allahu tacala wax ugu dhigi doona waxaa ku dhici doona saxabadu arki doontaan wixii ay wateen waa la dabagedin doonaa oo xajkoodii waxaa loo rogi doonaa cumra uma intaa kadib kharaja nabigan uu baxay alayhi slat slam min albaabi albaabka ayuu ka baxay ila safa safa xagga looga baxay ayuu saa ugu baxay nabigeena calayhi salaatu wasalaam falama dana min asafa markuu safa u dhawaaday qara'a nabigeen wuxuu akhri ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah ina asafa buurta safa la yidhahda i walmarwata buurta marwo la yidhahda min shacaa'ir illah shacaa'irta allah subxaana wa tacaala iyo calaamooyinka ilahay subxana wa tacala uu arladan dejiyey ayay ka yihiin oo ilahay subxana wa tacala calaamadiisa iyo howlahaas muxuu ahaa lagu garto laguna weyneeyo weeyaan kadib nabigan wuxuu yidhi abda waan bilaabaya bima badaa allahu bihi alla meesha kii uu ku bilaabay ku bilaabaya oo ilah wuxuu yidhi ina asafa ayuu yidhi marka safa ayaan ku bilaabaya weyaan fabada'a nabigan wuxuu ku bilaabay bisafa safa ayuu ku bilaabay faraqiya wuu fuulay caleyhi dushiisa xataa ra'aa ilaa ka arka albeyta kacbada ilaa ka arka weyaan wuxuu furay safa kadibna kacbadii ayuu usoo jeesta nabigeena calayhi salaatu salaam fastaqbal qiblata qiblada iga qaabil waa kacbadii un qiblo kalama taala meesha waa kacbadii allah ilaahay buu tawxiidiyey ilahay waxdaaniyadiis iyo midnimadiis ayuu nabigeena sheegay alai slam wakabarw ilahay ayuu weynayey subxaana watacala allah akbar ayuu yidhi wa qaala kadibna nabigeena wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kuli shayin qadiir laa ilaaha ila allah waxda anjaza wacda wanasara cabda wahazama alaxzaaba waxda saasuu nabigeena yidhi alai sl slam laa ilaaha ilaa aq lagu caabudo ma jira ila allah alla weyne mooyane waxdaw xaaluy keligii laa shariika wadaadin lahu alla uma sugnaa lahu lmulku boqortooyo isaga ayay u sugnaatay walahu lxamdu mahadna isaga ay u sugnaatay wa huwa alla weyne calaa kulli shayin shay lakaba qadirun qaadiru mid awoodo weeyaan laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jira ila allahu alla weyne mooyane waxdaw xaaluy keligii anjaza rabbigii wuu muxuu ahay anjaza wuu u sugay oo uu fuliyey wacdahu ballanta alle qaaday wa nasarahu uu gargaaray cabdahu addoonkiisana rabbi uu gargaaray wa hazama alaxzaaba kuwii isbaahistay wuu burburiyey waxdahu keligii weeyaan uu jibiyey uma intaa kadib dacaa wuu ducaystay bayna dalika intuu dhexaysay mar kasta ood akhriya ood laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahu alaa kuli shayin qadiir laa ilaha illa wacdahu anjaza wacdahu wanasara cabdahu wahazama alaxzaab waxdahu markuu yidhahda kadib nabi gacmuu kor u qaadaya calayhi sala slam kacbadan ujeeda wuu ducaysanayaa markuu ducada dhameeya haddana mar labaad uu ku celinaya لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد كل شيء قدير لا إله إلا وحده أنجز عبده ونصر عبده وهزم الأعداء وحده أو آخرنا كدبنا ودعو سنيا مر سدحات سدح جر أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وساد سمي قال وحيري راوي مثل قال وحيري مركب النبي مثل هذا كنوكر ثلاث مرات سدح جر أيها ويان ثم إن كدب نزل إلى المروة مروة أيها النبي أسود حتى إذا صبت مركب كشبنتي oy gaartay qadamaahu labadiisa mxuu ahay gomadood iyo lugood fii batni lwaadi waadigii mxuu ahaa udheeeyey safe iyo marwe udhexeeyey markii lugihiisa ay dhex istaageen saca nabigu wuu orday marka inta uu iska socda nabigeena cala slam wuu orday xataa idaa sacidata sacidata markii labadiisa gomadood iyo lugood ay mxuu ahaa ay kor fuuleen oy waadigii ka dhex baxeen nabiga wuu socday calayhi salaa slam meeshaana xukunka meesha aad ka jeedaan waxaad ujeedaan waxaa weeyaan waa inta markii laga soo taga safa oo marwa loo socdo in udhexaysaa jirto hadda calaamo cagaara saa u saaran calaamo cagaar ayaa saa muxuuaha ugu taalla kadibna calaamada cagaarka marka la gaara waxay ahaan jirtay meel waadi ah meeshay ku dhammaanaysaan waadii meesha lagaga baxay marka intaas markii nabiga uu ordi jiray calayhi salaatu wasalaam halkaasuu ordi jiray inta kale wuu soconaya markuu waadiga calaamadaa soo gaaro nabigu ordi jiray markii calaamada uu ka baxana ama waadiga uu ka baxana nabigeena cala sl wuxuu samayn jiray caadi uu socon jiray intaas ayuu marka caddaynaya haddana waa la sameeya oo waad aragteen marka qaarkiin waad aragteen calaamadaas marka la soo gaaro cagaarka orod ayaa laisdaynaya orodka ayaa laga rabaa marka ma mise dumarka mise guud ahaanba ragga umbaa laga rabaa dumarka iyaga tartiib waa iska taxashtaxashinaynayaan abadan waxba ma ordayaan maxaa dumarka waa cawra haddii marka orod iyo sheekada ay timaado waxaa suuragal ina waxyaaba inkishaaf iyo faydman iyo inuu dhaca marka arrintaas lama samaynayo waa laga celinaa dumarka iyo waxyaabahaas inay sameeyaan hawsha iyada ragga unbay khaas ku tahay dumarka caadi ay u soconayaan maya ma ordaya sheekh <laughs> dumarka iyo sheekh wuxuu leeyahay shekh xuseen dumarkii meesha waad aragteen waa meel bad ah badna ka daran waxaa weeyaan waa la kala dhumi qofta haweenta haddii aad muxuu aha ka tagta islaanta haddii aad ka tagto oodan muxuu ahaa gacanta qabanin ama gabadhaadii ama hooyada wamaa ilaa daalika ood ka orod tagta inay kaa dhintaa laga yaaba oo wax dhici kara sooma waa sax wa arrintaa way dhacdaa laakiin waa in meeshii aad noqota ilka waxaa la yidhi lafasee lafsee lagu xagtaa ilkana ay ku nabadgalaan see adiga sunnadii aad ku fulisaa iyadina ay dembi ugu dhicin sunnadii ay ku fulisaa ayna u dhumin waxaa la samaynayaa inta badan waxaa la sameeyaa moraha loo dardaarmaa waxaa la yidhahda waxaad samaynaysaa markii meeshii la ordaa gaara iyada derbigaa la xijinaya dumarka derbigaa la xigaa kadib waxaa la yihahda waxaad samaynaysaa derbiga kusoo soco darbigakusoadna markaa dhamaysa darbiga meeshiiaad halkaa u istaagaysaa jig say u socoto markii qofka u horreya arkaysa adoo muxuu ahay taagan oo murtaxaran bay kugu imaana dhab marka saasaa loogu badbaadi sida lagu badbaadata ayadaba laakiin orod ma soconayo orod ma soconayo weyaan naam naam ayib xataa idaa xataa idaa kaana markuu ahaado ahaaday nam xata ataa ilaa uu nabig ka tagay almarwata marwa fafacala wuu fal nabigeena cala almarwata marwana kamaa facala cala safa safa siu yeelay oo wuxuu soo jeestay kacbada xaggeed ilaa uu kacbada ka arka dara marka dabcan markaad marwo joogto markaad safa joogto kacbada waa arki laakiin hadda marwo lama arkay derbiyo badan baa udhexeey waana ka fogta meesha waad aragteen kilomitr ay ku dhowdahay marka laakiin calaamadaad fiirinaysaa dhanka salaad sidii loo tukana soo jeesanaysaa kadibna sidii oo kale laa ilaha illa waxdu laa shariika lahu lahu lmulku walhamdu ala kulli shayin qadiir laa ilaha illa hu waxdahu anjaza waxdahu wanasara cabdahu wahaza wanhaza waxda kadibna ducadii mar labaad hadeduadii mar saddexaad ducadii kadib markaasa maxaa lasoo dhaqaaqaya mawaainta ducada iyo dikriga khaaska kusoo arooray ka mid tahay meeshaan waxaa kaloo ka ah labada rukni oo yamaaniga dhexdoodana allahuma rabbana aatina fi dunya xasanata wafi xasanatan waqina cadaab annar waxaa ka mid ah maqaam ibraahimka markii muxuu ahaa la dukana oo salaada muxuu ahaa eh, labada rakca ayadna suurat alikhlaas suurat alkaafiruun labada suuradood in la akhriyo meelaha kooban meelaha kooban oo ducada khaaska kusoo aroortay ka mid ta inta kale ducada wada mulaq wax gooni ah oo muxuu ahaa meel fulaan halkaa istaag kutuba ad arkaysa yaryar oo cid soo qorta aadan aqoonin oy kula yihiin shawdka koobaad markaad maraysa waxa akhri wareegga labaad inta akhri wareegga saddexaad inta akhri markaad muxuu ahaa ag istaagta ruknul halkaad waxa akhri markaad xijriga maraysa waa waxaas waxabay yaraatee ee soo arooray amaba loo haayo baab saxan ma ahan weeyaan waa wax takharusa oo iska sameeyeen waxabay yarata ay ku qotomaan la aqoonin haddii ay wax jiraan wax daciif ay yihiin xataa idaa kaana markuu ahday aakhira awaafihi awaafkiisa iyo maritaankiisa kii uu dambeeyey calaalmarwatmaru uu dambeeyey ood waaa marw markuu nabiga tagay weeyaan oo safuu kasoo bilaaba nabigeenna marwuu tagay kadibna safuu tagay kadibna marwuu tagay kadibna safuu tagay kadibna marwuu tagay kadibna safuu tagay kadibna wuxuu ka khatimay marwa halkaas markay arrintu ku dhammaatay fa qaala wuxuu yihi nabigeena calayhi salaa slaam low annii aniga istaqbaltu haddii ay ii muuqan lahayd oon ogaan lahaa min amrii amarkayga mastadbartu wax gadaal iga cadaaday oo ii muuqday oon fahmay lam asuqil hadya hadyi sooma kaxeeyeen xoolahan tirada badan oo noo imaan doonta boqol neef oo geela oo qaybna uu ka keenay cali yaman uu ka keenay ilan waari ayuu yaman ka ahaay qaybna uu nabigeena waday calayhi sala hadii haddii hadyigaas tirada badan oo wada haddii ayna ahayn lam asuqil hadya hadyadaas sooma kaxeeyeen cafwan haddii arrinta ii cadaan lahayd wajacalta waxaan ka heli laha cumratan cumro ayaan ka heli lahaa low anii aniga istaqbaltu ay ii muuqan lahayd oon ogaan lahaa min amri arrinkayga mastadbartu waxaan gadaanigaga muuqday lam asuq ilhadya xoolo sooma kaxeeyan hadyi wajacalta waxaan ka yeeli lahaa cumratan cumraan ka yeeli lahaa faman kaana qofkuu ahaaday faman kaana qofkii ahaaday oo minkum idinka idin ka mid ah laysa macahu hadyun hadyi aan wadanin falyuxilla ha xalaalooba waliyajcalhaa cumratan hawsha aan gudin cumraha ka dhigo raggii waxayna sugaynin wa waxay lahayn xajka caadiga iska wad soomahan la yidhi qofka haddii aan wadin warkiisa waxaa waa dhammaaday cumruu noqonayaa ha xiirto ama ha gaabsado dharkiisa ku noqdo markuu madiine joogay ama markuu meeshuu ka imaanay uu joogay siduu ahaa oo xalaasheeda ku noqdo ayuu nabigu yidhi salaatu wasalaam faqaama suraaqatu bnu malik bni jucsum ninkaas saxaabigaas qiimaha badan suraaqa ayaa istaagay fa qaal wuxuu ya rasul rsulka allow alicaminaa hadalkan aad sheegtay oo cumro inaan ka dhigano oo xajkii dhanba aan cumro u rogna ma sanadkeenaan basha am lilabadi ama weligeed ma sida ay xaaladda oo saana waan samayn karnaa fashabaka rasuula nabiga wuxuu isdhexgeliyey asaabicahu farahiisa waaxidatan fi lukhra mid ayaa midi kale yuusaa nabiga u dhexgeliyey wa qaala wuxuu yidhi dakhalat ilcumratu cumradu way dhex gashay fi lxaji xajka ay gashay maratayn laba jeer ayuu nabiga saas yidhi dahalat alcumratu fi lxaj dakhalat alcumratu fi lxaj ayuu nabig yidhi alai sl laba jeer maratayn laba jer saa jiri laa maya bal liabadi liabadi liabadin abadin bal inayda muxuu ah halka sanadkan intaba iska daaya ama ay khaas adinka idinta iska daaya liabadin abadin waa abad alabad waa weligeed saasay ahaanaysa ayuu nabig yihi sal allah alay slam marka cumrada in qofka markuu soo xirto cumro uu rogi kara waxba dhibaato ma lahan ayuu nabiga kala jeeda calayhi salatu asalaam nacam dakhalat alcumratu fi lxaji waxaa weyaan jaazat اlcumra fi ashhur اxaji khilaafan ljaahiliya aw dukuuluha fi camal اlqaarin marka dakhalat alcumra fi اlxaj laba macnaba laba macnaba waa la samayn karaa waa lagu sheegi karaa waliba saddex macnaba iska dhah macnaha koobaad waxaa weeyaan qofka ashhur اlxaj bilaa xajka oo shawaal iidilqicda iyo tobanka dilxija soo muxuu ahaa mawaaqiidda zamaanigeed mahen mawaaqiidda zamaaniga marka cumro ayaga ma samayn jirin looma mana ogoleen jaahiligi nabigeena marka wuxuu yidhi alayh sl saddexdaas bilood cumro waa la samayn waxba dhibaato ma laha oo xajkii cumro isku waqti wa waxba dhib laha waa qodobka koobaad qodobka labaad waxaa weeyaan qofka qaarinka oo qiraanka wada isna xajkiisii cumarihiis waa hal camal hadda qofka mufridka ah oo xaj soo xirto iyo qofka qaarinka oo xaj iyo cumro isku dhex jira soo xirtay hal camal ay samaynayaan ma kala duuna abadan kull acmaal waa isku midko meel kasoo wada xiraan labayk allahuma mid aha mid wuxuu le labayk allahuma xajan wacumratan waa kow laakiin camalkii kale way wadayaan isku dawaafki sacyiga waa sacyigii wax walba isla samaynayaan hal shay markii lagu taagnaanaya ilaa muxuu aha tobanaadki laga gaaro waa lagu taagnaanaya waxyaabihii xaaraamta ay xaaraanay ka ahanayaan reer xaasu dhawow iyo cadar marse iyo iyo dhar muxuu aha makhiid xore kulli isku mid ay ka yihiin maxay ku kala duwan yihin mataqaana maxay ku kala duwan yihin qofka qaarinka qofka mufridka ha hadiga nacam gowraca bas qofka qaarinka ah neefko ayaa laga rabaa boqol door intuu la bax neefko iska muxuu ahaa iyo wax la mid ah uu neefko iska gowraca kan mufridka ahna haba yaraatay wax laga rabo lama arka lidaalika culimmada waxay ka hadli jireen khaasatan shaaficiyada rag baa tashadud ku samayn jiray oo waxay dhihi jireen ifraadkaa fadli badan dabcan waa la isku haya masalada ayada ifraadkaa fadli badan qiraankaa fadli badan tamatuca fadli badan lakiin sida raajixa inaad qiraanka fadli badan yahin waa siduu nabigeena tamaniyey calayhi slat slam inuu tamatuca fadli badan wey cafwan tamatuc inuu fadli badan weyaan wadaad baa marka markaan la keri waayey meeshaan laga tagay waxaa ka dhiman xajki xajki waxaa ka dhiman taqriiban labaatan maalmoodaa ka dhiman maalinta xajka laada labaatan maalmood ayaa ka dhiman oo meeshaan waxaa laga baxay toddoba iyo tobankii meelahaas dilqicda laga baxay wadaadkii marka wuuu isku taagay mufridaanodhani war sheekh ummadda fasaadin waxaad yeeli annaha ku dhiboonan mar awoodi kartide wuxuu yidhi haddaad iga diideen ani umbaa mufrid ahani xajki marka waxaa ka dhiman xirashadiisi maalintii yowma tarwiya waxaa ka dhiman labaatan iyo ko labaatan iyo taqriiban muddo meelahaasaa ka dhiman wadaadkii hal exraam u wataa marka meeshuu tegey ummaddii marka ay tageen markiiba waxaa lagu dhuftay dawaafkiyaa lagu dhuftay sacyigaa lagu dhuftay timihiyaa la gaabsaday nicmo ilaha la iska gaaray subxana watacaala dharkii alla iska xirtay dukaamaysi iska cibaadaysi qur-aan akhriso iska qabayso cadarayso ninka xaaskiisa xaaskiisa muxuaha la mucaasharoodo dani nin walba danihiis iska qabsaday dad xataa dukaamaysi iyo jiddo aad inta aad hakada waa la iska danaystay wadaadkii marka wuxuu noqday marka <laughs> duka cambaar baa la jiri keligiisu baalku taagan yahay markaasaa khamiis halkii ku wasakhoobay war sheekhay aan kaa bedel aan ku kala aan ku xirno maya kiina laga kari waa lama dhaqaayo dhar kale leema xiraayo kii aan ku soo xarmaday ilaa aan kaga xajiyo adiga wadaadkii furqun buu ku noqday muxuu ahaa maradii aad xitaa wadaadkii jirkiia isbedelay oo ku rafaaday marka waxaan kala jeedaa waa ruqso ilaahay subxana wa taala uu noo jideeyey saas ayaana u dhib yar dadka u dhib yar oo muxuu ahaa qofkii camal gudaha u dhib yar saas inay fadli badan tahay nabigeenna hadalkiisa ayaa laga qaadana alayhi salatu slam marka in laisdhiba ma aha wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj diintan waa sahal sideeda waa iska janno ku dirdiri wa alxamdu lilah waqadima caliyun waa marka fasal kale fasuush ka waa cali marka xoolihii hadiga adkeenaya marka halka ka hadlaya wa qadima caliyun cali wuxuu la yimid min alyaman yaman xaggeed wuxuu ka keenay bibudnin geel ayuu ka keenay geel ayuu ka keenay weyaan jamcu badana bibudni annabiy nabi geelkiis geeliisa ayuu ka keenay sal alla slam fawajada faatimata radia allahu tacala an binti rasuulilah oo xaaskiiseed ayuu la kulmay oo miman xalla dadka xalaalooda ayuu la kulmay walabisat walaal labisat ay xiratay iyaaban dhar sabiiqan la reenjiyey dhar mxuu ahaa la qooxiyey oo cajaa'ib badan ayadoo xihan ayuu la kulmay waktaxarat ay inta kuulatay fa ankara daalika wuu ku inkiray calayha dusheeda arrinka ay samayso aad ugu inkiray fa qaalat waxay tihi ina abii aabahi oo nabiga ohan jirta alai sl slam amaranii bi hada isagaa nabiga i faray alayh sl slam qaala wuxuu yidhi wakaana caliyun cali wuxuu ahaa yaquulu mid yira bilciraaqi markuu ciraaq ayaa wuxuu dhihi jiray fadahabtu ilaa rasuulila nabiga alla ayaan u tagay sal l slm ku dira oo muxuu ah, ku dacweyna gabadha layidhaha faatima binti rasulilah sal slm faatima binti muxamedin sal slm anagoo dacweyna ayaa nabigu u tagay calaa faatimata faatima liladii kii dartii ayaan u dacweynaya oo nabigu u diraya sanacata ay samaysay dharkaas quruxsan iyo eh, muxuu ah, isqurxintaas iyo indhakuulkaas waaas ayaan ku dacweynaya weyaan mustaftiyan kana fidwa weydiinaya oo su-aal weydiinaya rasuul rasulka sal l slm fii ma dakarat waxay sheegtay iyada canhu xaggiisa oo nabiga waxay ka sheegtay na weydiina ayadana ku dacweyna waxay samaysay faahbartu waxaan u sheegay anii aniga ankartu dalika arrinkaa inaan ku inkar calayha bal cadaaladiisa arka wixii asagaad samayn uu sheegay nabiga cala sl slam faqala wuxuu yidhi sadaqad sadaqad faatimo run bay sheegtay anaa u fatwooday anaa faray weeyaan maada qulta maxaad tihi caliyo marka taana ka soo gudub maada qulta maxaad tihi xiina faradta alxaja xajka markaad mxuu ahaa waajib yeeshay ood xaj ku dhawaaqaysay maxaad ku dhawaaqday qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi allaahuma allahyow telefoon ma jirin la socda telefoon ma jirin haddii telefoon aad jirnabi alla maxaad xirta adii raa moogta baabkaa ma furna calayhi salatu slam qultu waxaan idhi allahuma allahyow innii aniga uhillu waxaan xiranayaa on xirtay bimaa ayaan xirtay nusuk ahalla u xirtay bihi isaga rasuuluka rasuulkaada u xirtay saas ayaan soo dhahay yii ali bn abi talib radi alahu taala arda nabi maxamed waxaa dirtay ama ii xihan saasaan dhahay qaala wuxuu yidhi faina maci lhadya ani hadyi ayaan wadaa eh, falaa taxilu ma xalaaloobaysid adiga ma xalaaloobaysid hadiga ilaan ka gowracna dharkaaga iyo hawshaad aad ku taagnaanaysaa qaala wuxuu yidhi fakaana jamaacatun koox waxay ahay fakaana jamaacatu lhadyi kooxdii hadyiga waday alladii kaasoo qadima cafwan qaala wuxuu yidhi fakaana wuxuu ahaaday jamaacatu lhadyi hadyiga kooxdiisa alladii kooxdaasoo qadima bihi uu la soo galay ama uu keenay caliyun min alyamani yaman uu kala yimid iwaladikii ataa bihi nebiyu nabigu uu keenay miatan boqol neef oo geel ay isku ahaayeen weyaan kooxdii xoolaha cali aad keenay iyo kooxdii aad nabigoodii markii isku daray hadiga nabi maxamed uu waday calahi sl slam boqol neef oo geel ayuu ahaa allahu akbar qaala wuxuu yidhi faxalla naasu dadku way xalaaloobeen kulluhum dhammaantood waqasaruu timihi ayay gaabsadeen ila nabiya nabigana nabigeena mooy alai sl slam iyo waman kaana qofkii u ahaaday macahu isaga macis hadyun xoolo waday falamaa kaana markii ay haatay tarwiyati maalinta sideedaadka maalinta biyowaraabsiga weeyaan tarwiyada waa biyowaraabsiga dadka moogta meel dheer baa la safar baa la geli marka nin walba biyodhaansi ayaa la geliy waa la waraabsan falama kaana goortii ay haatay yowm taruyati maalintii waraabsiga iyo biwaraabsiga ama sideedaadka weeyaane tawajahuu waxay u jeesteen ilaa mina minay u jeesteen fa ahalluu waxay ku dhawaaqeen bilxaji xaj bay ku dhawaaqeen warakiba rasul rasulka ana wuxuu fuulay hashiis ayuu fuulay oo fasallaa wuxuu ku tagaday biha mina aلظuhra salaada duhur kow icasr salaada casr laba wlmaqriba salaad maqrib saddex wlcishaa salaada cisha afar iyo wlfajr salaada fajr shanta salaadood halkaas ayuu ku tukaday nabigu wuuna gaabinaayey mana jamcinayn mid walb gooni ayuu nabiga u tukanay ala sl camalkaba la qabana ma inta markaan carafo la gaarin ka waa iska sunno meesha in la tago haddii xataa aadan tegin oo toos carafo u aado uu ansaxaya lakiin waa sunno nabigeena ka sugan ala sl marka halkaa in lasii taga duhur iyo casar iyo maqrib iyo cisho iyo salaad subax lagu tukada ayaa sunno ah weyaan ayaga hadda waxay sameeyaan mataqaanaa dadka waaqolyahan xujayda waxay sameeyaan yaa kugu sima duhur iyo baabkaas habeenkii ay soo gelayy sideed saac toddoba saac habeenimo ayaa basaska la soo dhoobi markaasa meesha waaa lagugu daadinay salaada fajr ka hore marka fajar ka fajar waa lix salaawaad halkaa ku tukanaysaa fajar iyo muxuaha duhur iyo casar iyo maqrib iyo cisho iyo salaatlsubaxoota kale ayaa halkaas lagu tukadaa baryahan weyaan saasay yeelaan dhib ma laha yadna waa muxuha wax ishkaal oo ku sugan malaha wax ishkaal oo ku sugan ayadana ma laha weyaan mararka qaar waxay weydiiyaan dhahan inta laga xirnaa marka kabtaad ka xihan meeshaad ka kala aadaysa ka xiro ama kasii hormari amaba waa markaa meesha tagta xero labadaba ishkaal wey insha allahu tacaala ma lahan inkastoo fiicanta maka qofka meeshuu maka inaad ka xirto ee aad u haboonto weyaan aad u haboonto nacam ayib falama kaana yowm tarwiyati maalinta mxuu ahaa biyo waraarsiga markay ahaatee tawajah ilaa mina mina u jeesteen fa ahlow ayib uma intaa kadib markii eh, ilaa fajarka meeshi lagu tukaday uma kadib makara wuu nagaaday nabiga markuu salaada fajar tukaday mina ku tukaday qaliilan in yar iyuu nagaaday xataa alacat ishamsu qoraxda ilahay ka soo baxda musdelifa subaxda laga soo kalaha iyo subaxa mxuu aha mina laga kalaha carafa laada waa kala duwan yihiin qoraxda soo bixi mina marka laga baxa oo mxu carafa laada waxaa sunna ilaa qoraxda ka soo baxda la sugo nabigeena samey alayhi slam markii laga soo tagaa musdelifana qoraxda markay soo dhawaato mxu weli soo bixin in eh, mxuu ahaa la sameeyo oo la soo baxa ayaa nabigeenna ka sugan alai sl slam isagoo khilaafaya nimankii jaahiliyigaha ayadna waa la yeelaa waa iska raaca warbalaha wax walba waxaa ka daran kaniicada meesha taalla soomaad arkin habeennimo qofkii meesha carafo la geey kaniica muxuu ahaa baryooday oo meesha geedaha sidii loo waraabinayo meesha muxuu ahaa cid ku weyday umbaa marka meesha lagugu daadara dib maa loogeyn allah yasiro marka dadka qaar oo qabaa eh, xasaasiyadda waxyaabaha qaba wejigooda dhan wuu marka dhibka yeela sunna la'aan kuga dhacday kow iyo kaniyac kudishay noqoni laakiin mukra nahaaka laa batal waxaad samayn haba yeelata lama arka haddii aad ka hartana dee muxuuha waad dhumaysaa oo maanta idil maalinta carafa ahayd ku aadda iyo meelaad tagtaad garan weyne haddii aad khilaafto ilan tendhadaad ma garan kartid haddii kale waxaa laga yaabaa inay dhowr saacadood kugu qaadato inaad tendhadaadi meesha ku taala aad gaarto sidaa darteed waxaa weyaan meel alle meesha lagu aadiyo iska aad sabarka aan ka sheekeynayno waad wadanaysaa kii aan hore u sheegnay umaad wadanaysa oo hadda mxuu ahaa aan ka yaabaab inuu noqdo shay aanka aan laga maarmaynin xajka qofka aada sabar la'aan qofkii xajka aado xajlaan unbaa ku dhici meeshii lagula aadaba la'aad wixii aan xaaraan ahayn wixii aan xaaraan ahayn weeyaan ataa amakaa nabigu uma makaa wuu nagaaday qaliilan yar xataa alacat shamsu qoraxda ilahay ka dhalato wa amara wuxuu faray biqubatin qubad oo min shacrin tima ah tudrabu lahu in nabiga loo loo dhiso binamirata namiro meesha la masjidka carafa ku yeella uu ku yeella in looga dhis ayuu sii faray oo dad inay sii aadaan oo loo sii diyaariya ayuu nabiga faray haddaba waad aragteen raggan shaqaalaha oo kasii shaqeeya way sii taagan waad aragteen oo teendhooyin baa laga sii shaqeya waa sida hadda la yeela fasaara rasuula rasuulka laguu socday walaa tashuku ayna shakinaynin qurayshun reer qureysheedna ilaa anahu nabiga waaqif un istaagi doono cinda almashcr xaraam inuu muxuu ahaa musdelifo istaagi doono ood halkaa dhaafi doonin ayagoon shaki ka qabin maxaa yeele nabiga xumus wuxuu ka tirsan yahay qowladii reer qurayshna waxay ahaan jireen ma dhaafi jirin markay dadka ay aadayaan carafo ayay halkaasa ah mxuu ahay ay dhaafi jirin xaramka anaga reer xaram baanahay xaramka ma baxna la soo istaagi jireen carab marka quraysh marka carab ma shakinayso in ay nabigeena cala sl slam uusan inuusan dhaafi doonin ma shakinaynin meesha la yidhaahdo mashcal xaram weeyaan ama kaanat sida ahad qurayshan quraysh tasnacu mid samaysa filjahiliya jaahiliya faajaaza rasul nabiga lagu gudbay calayhi salaat slaam mashar xram iyo muxuu ugu gudbay musdelifo weyaan xataa ataa carafat carafa ilaa uu ka taga fawajada wuxuu nabiga la kulmay alqubata qubadii qad duribat lahu isagoo loo taagay binamirata namira fanazla biha namir ayuu ku degay namiro ayuu ku degay nabigeena calayhi salaatu wasalaam o xataa idaa zaaqat ishamsu qoraxdii markay iilatay oo qoraxdii wareegtay oo duhurkii xilligiisa la yarogaaray amara nabigu wuxuu faray bilqaswa hashiisa qaswad ayuu faray faruxilat waa loo raray lahu isaga oo heeryadii aad ku fuuli lahaa ayaa nabiga loo saaray fa ataa kadibna wuxuu tagay batna alwaadi waadi curana waadigan loo yaqaan oo hadda muxuu ahaa ka sokeeya carafa ayuu nabiga tagay calayhi salaa slam waadiga waa la duugayo masjidka namiro oo weyninka badan qayb ka ayaa waadiga uu mari jiray waa la duugay oo haddase masjidka meesha u qabata ayaa la duugay waadigan hadda qaybtan waadiga ma ahane qayb kale oon la duugin qayb kaleoo la duugin cafwan oo hadda caali aho teendhooyin xataa lagu dhiso oo laiska dadego oonan carafo ka mid ahayn ayaa jirto lidaalika masjidka waad aragteen nuskiisa ayaa muxuu ahaa carafoa nusna waa waadi waa batni curanawa waadiga curanawa laakiin waa la simi waxayga dhammaan waa la simayo laakiin calaama ku taalla sida hadda kuwii aan ka shakaynayni oo sacyiga marka la maray calaamo ayaa ku taalla marka qofkii carafa isagoo jooga masjidka qaybta qiblada xaggeed iska fadhiisto oo halkaas ku dhammaysta carafo ma istaagin waa ninkaas xajlaan baa ku dhacday marka aad looga baraarugsanaada namiro ayaan ku jiray maanta intaa tirada halka aad fadhiisata kadibna carafo adoon istaagan soo orqo meesha walxaju carafana alxaju caraf waatiu nabig alai sl slam xajlaana kugu dhic marka aad hal iskaga hubiya calaamadahaas iyo qoraalada iyo waxyaabahaas qofki inuu aad ugu taxadiro weyaan haddii kale waxaa ku dhacayso inuu muxuu ahaa xajkiisa aad u hallaabo ayib faataa nabigu yimid batna alwaadi waadiga calooshiisa ayuu nabiga tagay fakhaaba naas dadku u khudbeeyey wa qaala wuxuu yidhi ina dima'akum dhiigagiinna iyo amwaalakum xoolahiina xaraaman xaraan bayhin calaykum dushiina ka xurmati yowmikum maalintiina xaaraanimada haada ee kana fii shahrikum bishiina haada ee kana wa haada ee kana fii beladikum beledkiina haada ee kana war maanta maalin carafa soomaan soo xaaraan maan haa soo maalin xurmad badan maahan bish bish aan ku jirnana waxaa weeyaan waa bishii carafa ama bishii muxuu ahaa dilxija weeyaan waa shil wa kay haye beledka aan joogan oo muxuu ahaa soo maka maahan haa maanta in dembi la galo wax aad weyn ma aha ama dhiig la daadiya ama xoolo muxuu ahay la dhaca amaba cirdigii lagu xadgudba ha saas ayay weligiin siay maanta xaaraan inkaga tahay meel kastoo joogtaanna ayaa dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo cirdigiinna aad xaaraan inkaga yahay saasuu nabigeena cadday sala allahu aleyh waali wasalam meel kastoo joogtaan sidaad maanta xaaraan uta intaas kadib ayaa nabigeena wuxuu yidhi kullu shayin shay la arkam oo min amri اjaahiliyati jaahiliga xukunkeedii ah amarkan bimaa xukmiha weyaan taxta qadamaya qadami ama qadamaya labadeedi gomadood iyo lugood hoostooda ayay ahaato weyaan mawduucun mid waliba la dejiyey oo la tuuray weyaan oo lagu tuntay wax ka jira lama arko weyaan wa dimaau jaahiliyati jaahiliga dhiigga la kala galayna mawduucatan ayadna waxaa weyaan waa la burburiyey waxba kama jiraan weyaan waxba laisuma hayso waina awala damin dhiigkan u horey waina awala damin dhiigkan u horey oo adaxu aan tuura oo daaqada laga rida oo lagu tumana oo min dimaaina dhiigganaga ka mid a ah, reer bani hashim haddii aan nahay damu ibnu rabiicata ibnuxaari ibnu hishaam weyaan rabiic ibnuxaari ibnu hishaam canugiisii dhiiggiisa ayaa u horeeya weyaan kaana wuxuu ahaday canugaas mustardacan mid nuujin loo aadiyey fii bani sacdin reer bani sacd waan raggii bani sacd waa niminka nabigeena nuujiy cala sl slam xaliimat sacdiya ciddii ay ka dhalatay weyaan reer bani sacdi canuga loo oo ninka la yihahdo rabiica ibnuxaari wiil u dhalay ayaa mxuu aha faqatalat hudaylu hudayl baa intay kusoo duushay canuga isaga ah kudhex dishay weyaan reer bani lagu dhex dilay canuga isaga ah hadur wey waba kama jiraan kasoo qaad ma ayuu nabig ala sl slam wa riba ribadiisina mawduucun isna waa la tuuray oo mid la deji weeyaan waina awala riban wa awalu riban ribatan u horayso adaaca dejinaa ribana ribadanaga weeyaan riba cabaas ibn cabdilmualib cabaas ibn cabdilmualib oo adeerkaya ribadiisi asna dhulka ayaan dhiga wayaan kakac waxba kama jiraan cid riba loo haysto lama arka laakiin hadda wixii ka dambeey riba lama ogola dhiig muxuu ah qofka galana waxa weyn qisaas iyo waxaw taala iyo diya hadba xukunkeeda siduu noqda wa riba aljaahiliyati jaahiliga ribadiisa mawduucun weeyaan wa awalu riban ribatan hore adoo aan dejina ribana ribada naga weeyaan ribaan ree bani hashim buu ula jeedaa riba cabaas ibn cabdilmualib waad garanaysaan qofka markuu raba in wax la fuliya waa inuu naftiisa ku bilaabo waa inuu awlaadiis ku bilaabo waa inuu aqribiis ku bilaabo waa inuu saaxibiis ku bilaabo wayaan ta iyada lagama maarmaan haddii kale waxa laga dhageysanaa lama arko fa innahu isaga mawduucun mid la dejiyo kulluhu dhammaantii fattaqu llah war alla ka baqa oo alla ugu baqa fi nisaai haweenka alla ugu baqa fa inakum adinka akhadtumuuhunna waxaad ku soo qaadateen ood kula soo wareegteen ood ku guursateen biamaani illah ay biamaanati illah amaanada allaad kusoo guursateen wastaxlaltum waxaad ku banaysateen furuujahunna ximintooda taranka iyo farjigooda bikalimati illaahi kelimada allah ayaad mxu aad kusoo mxuu ahaa ku xalaashateen weyaan xaran ba idinka ahayd waa tii jaldi iyo weliba rajmi lagu mudan lahaa haddii qofka uu iska galo walakum adinkana calayhina dushooda waxaad ku leedihiin anlaa yuui'na inay ku fariisanin amaba aynan mxuah ku joojinin urashukum furashukum firashyaalkiinna axadan qof watakarahuuna aad nacaysaan weyaan adinkana waa xaq ku leedihin waxaa ka mid ah iyo meelaha adinka aad leedihiin qof adinka aad nicabtihiin ama dumar ha rag ahaade inaan muxuu ahay soo dhaweynin xaqa idinku leeyihiin weyaan oo ninkii haweentii ninkeedii qof uu necab yahay uusan rabin inay guriga soo gashata ama rag haada ama dumar ha ahaade waxaa looma ogola xaqa iyada lagu leeyahay ayay mxuu aha kamid weyaan haddii ay ka maarmi weydo oo arrinta yada ay qasab noqoto waa inay ninka ka shaqaysa inay heshiisiisa mxuah ninkii eh, ninkeedii iyo qofkii ayada ay ka maarmi weyday waa inay heshiisiisa oo saas marka lagu soo galo gurigii laakiin ninkii oo diidan in gurigiisa ay mad kusoo xarayso oona ogoleen si qarsoodi arrinta yad arrin la ogolya ma ahan weyaan amaba si muuqataba si muuqataba walakum adinkan waxaad ku leedahay calayhina dushooda dushooda allaa yuiina inay ku joojinin ama ku fadhiisanin furashakum firaashyaalkiin axadan qof takrahuun aad nacaysaan fain facalna hadday falaan daalika arrinka asaga fadribuuhunna garaaca darban garaac hayra mubarixin mid muxuu ahaa barariyo oo dhibaato u geysta aanan ahayn waa muxuu ahay cadiga iyo muxuu ahaa cimaamad darafkeed iyo baabkaas w wax aad u badan oo dhib badan ma ahan laakiin garuun iyo barbaaxdi iyo haraanti iyo feer iyo baabkaas iyo iska dulrid iyo baabkaas baab la ogolya maaha waa mxuu aha camal aljaahili wa walahunna iyagana waxay leeyihin calaykum dushiinna risquhunna quudintooda iyo wa kiswatuhunna aradbixintooda bilmacruufi si wanaag badan weeyaan ee wanaagsan wqad taraktu waa idinkaga taga fiikum dhexdiina maa lam tadilu waxaadan baadiyoomeynin bacdahu gadaashii in actasamtum haddii aad qabstaan bihi isaga kitaabullah kitaabka alla weeyaan wa antum adigana tus'aluuna waa lidin weydiina canii xaggayga famaada antum qaa'iluun maxad dhihi doontaan kitaabka alla idinkaga taga haddii aad qabstaan ma dumaysaane qiyaamo marka la gaala waxaa laydin dhihi doonaa moxamed bal ka warrama wax ma idin gaarsiiye jawaabtiina maxay noqon doontaa saasuu nabigeena yidhi calayhi salatu salaam qaala waxay nashhad waxaan qiraynaa annaka adiga qad ballaqta inaad gaarsiisay diintii oo addayta ammaanada aad gudatay oo naseexata ummadda aad muxuu ahaa naseexa u samaysay ood wanaag u samaysay ayaan arrintaasaan markhaati ka nahay fa wuxuu yidhi biasbicihi ay wuxuu ku ishaaray biasbicihi fartiis asabaabata ee maruusitada ayuu ku ishaaray kor yarfacuhaa uu kor u qaada ila samaai samada oo wayankutuhaa ila annaasi yankutuhaadan sida qaadi ciyaad i rag badan ay sheegayaan cibaarada ayadaa sida saxda wuxuu leeyahy wayankubuhaa yankubuhaa taas ayaa sax ayuu leeyahay yankutu haddii la yidhaahdo uu usoo turawa mala saasuu leh farti ma tuurmaysaa tajawusan waa tuurmaysaa bita haddii la yidhahdo yankutuha uu soo tuura cibaarada ugu dhow tuuritaan wa markuu saas yidhahda kadibna uu soo tuura saas weeyaan yankubu haada qaadi ciyaad iyo ragga iyo maamnawi rag badan ay qabaan waxaa weeyaan yanku eh, maxaa weeyaan kor buu u qaaday yankubuhaa ay yaqlibuhaa kadib markuu saas yeela uu nabiga uu soo roga calayhi salaat slam iyagusoo roga saas markuu yidhahdo uu saas farta usoo rogaa weyaan marka haddii la yankutuha la yidhahda bimacnaa yarmiiha ila alardi wa yankubuha haddii la yidhahdana alqalbu ilayhim iyaga muxuu usoo leexina weyaan labadaba macno aad u kala fog maha laakiin waxay aad u jecel yihin ragga aan arkay inta aan arkay yankubuhaa ay aad u jecel yihin weyaan faqaala wuxuu ishaaray biasbucihi fartiisa asabaabata ee maruusitada ah yarfacu isaga kor u qaada ila samai samada oo yankubuha uu mxuu hoosoo ama yankutuha uu usoo tuura ila alardi ama yankubaha uu usoo mxuu aha jeedina ama usoo roga ila naas dadka weyaan muxuu le markaa nabigeena ala sl marka iyada allaahumma allahayow allaahumma allahayow ishhad markhaatika allaahumma allahayow ishhad markhaatika allaahumma allahayow allaahumma allahayow ishhad saasuu nabig yiri ala sl allahuma ishhad alaa maraad saddex jeer saas dhihi jiri weyaan wuu saas dhahay weyaan uma intaa kadib markuu intaa nabiga sameeyey adana waa la adimay ya adima ma nabiga maya waxaa adima maxaa muadinkiisi uma aqaama muadinkuu aqimay fasalla duhra salaa duhra ayuu tukaday uma aqaama wuu aqimay oo fasalla casr casrka ayuu tukaday laba laba ayaa laga tukaday waa qasr walam yusalli muusan tukanin baynahumaa dhexdooda wax sunna ma tukanin uma intaa kadib intaas markay dhacday waqhtiga wuquufka haddaa la gaaray marka markii la khudbeeyo labada ragca la tukada duhurkii labada casr la tukada biadaanin wa iqaamatayn lagu tukada kadib xilliga waxaa la gaaray wuquufu bicarafa uma intaa kadib rakiba rasu rasulka wuxuu furay hashiisii xataa ataa ilaa u ka yimaada almowqifa meeshii uu isnaga istaagaay mowqifka la istaagaay oo xuduudka eh, carafa ah nabiga soo gaaro weeyaan meesha ayaduu tilmaamaya marka meesha uu nabiga istaagay ayuu tilmaamaya fajacala wuxuu yeelay batna naaqatihi hashiisa caloosheeda wuxuu yeelay alqaswa qaswo ahayd ila sakharaati jibaalyaalkii amaba sallaxyaalkii hadda markaad tagto jabalra meeshan ay u isku laayaan dadka eh, eh, mxuu aha jahligu nafta ka qaaday isku laayaan markii aad tagta bannaanka hoose meesha hoosteeda sallax ballaaran iyo waxaa weeyaan dhagxaan jibaalla hoosa u yeelay aad waa meesha ayada weyaan meesha uu tilmaama eh, saxaabiga uu tilmaama weyaan meesha uu jaabir tilmaama meesha ayada weyaan halkaasuu nabiga tagay alayh sl slam buurta nabiga u furay weligeed lama sheegin mana la arkin waana aragteen mees jabalurama ayaa magacaasa loola baxay halkaasaa la fuuli qaar ku miirdaboolmi qaar baa ku dhimani qaar baa waxaa dad ku dhibi wahaakada dembi aan caadi ahayn ay soo qaadayaan iyo rafaad iyo dhibaato qaar ku dhufana muxuu ahaa darabaad shamsi qoraxda moogtahay waddankaas aad bay u kulasha mararka qaar xilli kulaylaha madax xanuun baa ku dhici ay la waalanayaan qaarkood dhibaatooyin badan baa lagala marka ummaddaas waa ummad imtixaaman si kas haddii aad u hadashana cid kaa dhegaysani malaha boqol iyo toban afart quraan kaa ayaa kaa marka saasay baash ku dhammaatay ninka xajiya isku daya bal inuu meeshaas minkum munkaran falyuqayiru biyadii sawmahe dadka islayna oo isdhibaatayna oo meeshaas aan sunnada ahayn ku ba'a bal muxuu ka reebtaan isku daya ya abadan cid kaa dhegaysan lama arka laakiin lagaama dhegaysanaya ma lagu aamusaya ma lagaa dhegaysanaya lagu aamusaya maya lima taciduuna qowman illahu muhlikum ow mucadibuhum cadaaban shadiida qaaluu macdiratan ilaa rabbihim walacalahum yattaquun ayib nabiga marka wuxuu caadiyay alayh slat slam fajacala wuxuu yeelay baba naaqati heshiisa caloosheeda alqaswahid ila sakharaati sallaxyaalkii ama jibaalyaalkii wajacala wuxuu yeelay xabla almushaati bayna yaday xabligan waxaa loola jeedaa jabalun sagiiru min ramlin waa buur yar oo ka samaysan bacaad ayaa xabal la yidhahdaa habl ayaa la yihahdaa fajacala wuxuu yeedhay xabla almushaati buurta bacaadka ahayd oo dadka lugeeyo dadka lugeeyo ay iskugu tegi jireen ama jidka meeshaan laba macno ee ambaari karta xablidaas haddii la yidhahdo oo muxuu ahaa la godo waxay noqonaysaa buurta bacaadka ay noqonaysaa la reeb cafan la reebo oo xabl la yihahdo bisukuuni alba xabl la yihahdo haddii xabal la yihahdo oo muxuu ahaay eh, badi la kordhabo oo xabal la yidha xabal la yidhaahdo ariiqay noqonaysaa ariiqa almushaad dadka lugeynaaye oon mm, xoolaha saarnayn jidkay maraynay noqonaysaa amaba waxay noqonaysaa haddii xabal la yidhahdo oo la reebana waxay noqonaysaa buurtii bacaadka ahayd dadka lugeynay ay maraayeen ama iskugu tagaayeen labadaba way noqon kartaa marka wajacala wuxuu yidhi nabigeena xabla almushaati buurtii dadka lugayna ay isugu tegi jireen bayna dee ayuu nabiga muxuu aha yeelay jidka ay maraayeen wastaqbal qiblat qibladii nabigu u jeestay falam yazal kama zuulin duhri casr waa tageen la socdo waa la qaatay waaqifka nabigu inuu taagan yahay oo muxuu aha hashi uu saaran yahay xataa qarabat ishamsu ilaa qoraxda ay ka dhacdo oo wadahabat ay ka tagta asufratu boorboorowgi qaliilan in yar xataa qaaba ilaa uu ka dhaca alqursu caradii iyo muxuu aha muuqaalkii qoraxda ay ka dhacdo weeyaan ayb wa ardafa usaamata usaama ayuu marka muxuu ahaa gadaal soo saaray intaas marka nabigu u taagnay intaas ilaah barya subxana wa tacala nabigana waa tu cadiy alayh slat slam khayr ducaa ducaa yowma carafa ducaa khayr badan ducada la ducaysta maalinta carafa wa khayru maa qultu ana wاnnabiyuuna min qabli laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu alxamdu whu ala kuli shayin qadiir aniga iyo ambiyada iga horrey waxaan dhahna waxaa ugu khayr badan ducadaas ayada weya laa ilaha illa waxdu laa shariika lah dikrigaas laa ilaha illa waxdu laa shariika lah lahu lmulku walhamdu ala kuli shayin qadiir intaasoo nabiga ilah baryaya subxaana wa tacaala marka maalinta carafa waa tii hore aan sheegay oo iska ciyaarayaan dad baa turub ciyaarayaan dad sigaar dhuuqayaan dad baa sheekaynayaan dad baa qabaal ka sheekaynayaan qaw haakada waad la yaabaysaan ikhwaani marka waxaa la marba haddii duhurkii casirka la tukada ilaa qoraxda ay ka dhacda waxa u dhexeeya waa shan saac ama afar saac bar weeyaan wax badanba maaha inta ayada qof inuu ilaah subxana wa tacala u jeesta oo khayr adduuniya ah khayr aakhara wuxuu ilaah ka barya wa taala ka kara uu ka oo naftiisa iyo ahelkiisa iyo waalidkiisa iyo mxuu aha qribadiisa iyo magaaladiisa iyo tolkiisa iyo mxuu aha dalkiisa iyo muslimiinta guud ahaan iyo xataa gaalada u duceey inaad ilahi soo islaamay subxana wa tacala wax uu reebaba aan la arkin adduuni aakhara wuxuu reeba aan la arkin qofka uu ka dhergo soomaalida waxay yihahdaan biyo xareed ah maalin kasta ma daadsano oo maalinta ayada waa fursad inaad gaarin kalena ogeyn waxaa laga yaabaa ilaahay waa aan soo marnay waa ti mxuu ahaa maxay doonayaan yubaaha bikum malaa'ikatahu kuwaan maxay soo dooneen markaasaa rabbi dhammaan uu dhaafa dembigooda ummadda meesha kugu timaaday dembi dhaaf rafcu darajaat firdowsilacla waxaa weeye nasrulmuslimiin wax walba oo adhig kugu soo dhaca ood awoodi karta inaadan yaraysanin doqon waxay daab ku yaraysteen lagaa darin maqashin qofka mararka qaar waxaa laga yaabaa inuu markuu yihahda allahuma kfir lii walii zawjatii walii wlaadii walii waalidaya walimucalimi walimashaaihi marku walilmusli markuu gaar muslimiinta qaara loo dhaafayn maad waxaa laga yaaba qofka inaad shaydaankii war adii baabkaas yaa ku geli baabka isaga maxaad u gelaysaaba muslimiintaas waa loo dhaafay ducadaasaa laga yaab in looga wada dhaafay ku dhufo maxaad u reebaysaa maxaad u reebaysaa marka cala umuum waxaa weeye masalada iyada waa masale aad runtii u cajaa'ib badan oo ilaahay qofku waafajiye carafa nasal allah an yuwafiqana jamiican waa wax runtii aad weyn marka ducadaas in lagu dadaalo ayaa loo bahan yahi suu nabigeena samey alayhi salatu slam waqad ufira lahu ma taqadam min dambi wama taahar falam yazal nabig kama zuulin waa qof inuu taagay xataa qarabat shamsu qoraxda ilahay ka dhacdo wadahabat asufratu booraagu ka taga qaliilan yar xataa qaaba alqursu ilaa muxuu ahaay carada ay ka dhacdo ama qoraxda ay ka dhacdo weyaan wa ardafa usaamata usaama ayuu marka gadaal soo saaray khalfahu gadaashii irdaafka marka usaamo wuxuu soo saaray laga soo bilaabaa carafa ilaa musdalifa gadaal waxaa ka saarnay usaama wixii kasoo laga soo bilaabo meesha la yihahdo muxuu ahaa musdalifo laga soo bilaabo ilaa mino laga imaadana oo dhagax laga tuurtanaya gadaal ka saarnay alfadl hay baaraka allah fiikum o waardafa usaamata usaama bin zayd ayuu khalfo gadaashiisa saaray wadafaca rasula rasulka alle wuu soo dhaqaajiyey waqad shanaqa isagoo usoo gaabiyey lilqaso hashiisa qaso ahayd azimaama hogaankii usoo gaabiyey hogaanki yusa usoo gaabiy hogaanki in loo sii daeyey hashi in la soo laabo qoorteedii gadaal loo soo celiyo iyo in la sii dayo waa labadaas marka shanqiga usogadaal usoo celi weyaan azmama xataa ina rasaha madaxeeda ilaama aad la yusiibu uu ka gaaro mawrika raxlihi heeryadiisa tiirsigeeda ilaa uu ka soo gaaro qoorti qoorti waxaa weeyaan meeshii nabiga luga ku oo lugaha saa u dhiganay oo muxuu ahaa ahayd eh, haragga ahayd oo hasha qaybta muxuuaha heeryada qayb kamida mid ah ilaa qoorta ay ka taabato oo gadaal ugu soo noqoto mawriga waxaa weyaan qofka meesha uu markuu qofka ku yara daala lagaha ku yara fidsada oo ku yara nasta weyaan mawriga waa kaas ay hasha ay mxua heeryada ka soo gaarto qoorteeda ayuu nabi gadaal usoo celiyey calayhi salatu salaam wayaquulu wuxuu dhihi ay yashiiru wuxuu ku ishaari jiray biyadihi alyumna ee midigta ah ayuha nnaas wardadow asakiinata war xasilooni xasilooni ayuu nabiga dhihi jiray kulamaa ataa markuu yimaada xablan buur yaroo oo min alxibaali buuraha bacaad ka mid a ah, arkhaa wuu raaricin jiray nabiga lahaa iyada qaliilan xerigii shanqiga ah oo gadaal u ahay nabigu u dabcin jiray qaliilan xataa tascada ilaa ay ka korto buurta iyada mxu bacaadka weyaan hadda buur bacad iyo baabka ma yeela wixii dhanba in loo qaatay laami iyo ismiid loo qaatay ayaa waxaa laga dhigay waxaad la yaabaysanoo qurux badan dhan walala biyaa laga suray oo muxuu aha markaad oon ku qabta in cabdullah maysa bahal yarun baad tubasaa u taabsanaysaa kadibna biyo qabow ayaa kuu soo boday waa nicmo aad weyn ilaah subxana wa tacala meesha dhigay dadka qabtayna ay ku mahadsan yihiin hawsha ay qabteen waa hawl runtii aad u weyni badan oo cajaaib badan qofkana sidiisaba wixii aad qabtaa lagu mahadiya qofku wixi aad qabto waa lagu mahadiya ina min alixsaani an yuqaal liman axsana axsanta marka arrinta ayada waxaa weya runtii camal weyn ayay qabteen dadka hadda muxuu reer al oo meesha joogo laga yaabo in la qaniinsan yahay ummadda ay qaniinsan yihiin weliba hadda muxuu ahaa markii hadda arrimahan qatar ay dhaceen waa la yidha qaniini waaan ma ku haboonayn ficlan in mxuu ahaa si kale ay daaweeyeen bay ahayd dadka dhan ay wada qabaan saasoo mayn laakiin dhanka asaga waa waa baab nin walba naga fuuleya laakiin dhanka markaa xajka tagto waxaad la yaabaysaa khadamaad aan la koobi karin ood la yaabaysa ayaa runtii meesha ka jira ood leedahay raggan waxaan ma bini aadana waxaan saan u samayn karaad leedahay xaqiiqatan khadamaad aan la koobi karin ay qabtaan jazaahum allahu khayran wixii dee gafahana ummadda wada gafayaan allah naga wada dhaafo dhammaanteen ayib xata ida ataa markuu nabiga yimid waa lasoo dhaqaaqay marka carafa baabkeed waa lasoo dhameeyey musdalifa marka la jooga xata ataa musdalifa ilaa nabiga musdalifa uu ka yimaada oo fasallaa biha almaqriba salaad maqrib uu ku tukaday walcishaa jamcan weyan tabcan uu ku jamciyey biaadaanin qoraxdii ugu dhacday carafa oo weliba aa ku borowday maca daalika salaadii maqrib meesha kuma tukan nabigeena cala sla slam wuu ka soo dhaqaajiyey marka waxaa la rabaa salaada maqrib oo ayada in lagu tukada musdalifa la rabaa weyaan halkaas ayuu xata ata musdlifata ilaa musdalifa nabi ka yimid oo fasala biha maqrib maqrib ayuu ku tukaday walcshaa salaada cisho biaadaanin waaxidin hal aadaan iyo ay qabateen laba aqimataan ayuu ku tukaday walam yusabix muusan sunaysanin baynahumaa dhexdooda shayan shay uma intaa kadib itajaca nabigu iska sacday habeen nabigu witr uusan tukan habeenkana ka mid ah habeenada khalaa'ish ah oo naadirka ah oo nabigu uusan witr tukanin habeenkana ka mid weyaan uma rajaca nabigu wuu jiiftaday rasul lah sal slm xata alaca alfajr ilaa fajarkuu ka dilaaca wasala alfajr ayuu tukaday xataa tabayana lahu subxu ilaa subaxa aad ugu muuqda biaadaanin aadaan ayaa nabiga aad ku tukaday iyo iqaamatin aaqimitaan uma intaa kadib rakiba nabigu wuxuu furay alqaswa hashi qasweed ayuu furay musdelifo waa laga dhamaaday marka intaa waxaa meesha ka maqan in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu ducaystay ilaa qoraxda ilaa ay ka soo baxday ay ku dhawaata weeyaan uma rakiba wuxuu fuulay alqaswa hashi qaswe ayuu fuulay xataa ataa uma intaa kadib sheekh halka xadiis maan dhammaynaa insha allahu tacala uma rakiba kadibna wuu fuul nabigan hashi qaswa ayuu fuulay xataa ataa ilaa uu ka yimaada almashcar alxaraam mashcar xaraam ilaa uu ka imaada weeyaan fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam waatii rabbi yidhi wa tacaala waa meesha masjidka hadda ku dhex yeela ku dhisan yahay mashcar alxaraam halkaas weeyaan halkaas ayaa marka muxuu ah mashcar la yihahdaa halkaas ilaa uu nabiga ka yimaada calayhi salaatu yimid fastaqbal qiblat qiblada ayuu jeestay fadacaahu alla ayuu tugay wa kabarahu ilahay buu weyneeyey wwaxadahu ilaah iyuu keli yeelay falam yazal kama zuulin waaqifka nabigu inuu taagan yahay xataa asfara ilaa uu ka booraabo oo muxuu ahay ka caddaata jiddan aad iyo aad ilaa muxuu aha qoraxday ka soo dhowaata ayuu nabiga salkaas taagnaay oo adalla baryay subxana wa tacaala fadafaca markaasuu nabiga dhaqaajiyey qabla an tatluca shamsu qoraxda soo dhalanin ka hore wa ardafa wuxuu gadaal saaray alfadl ibna cabaas tookadii labaad marka dhaqaaqii hore carafo wuxuu soo saaray usaama tookadan labaadna wuxuu saarayaa alfadl bn cabaas bn ibn cami nabi sal slm wa kaana wuxuu ahda ninka la afadl rajulan ahaa abyada aad u wasiiman qurux badan ayuu ahaa falama dafaca rasul rasulka markuu dhaqaajiyey marat bihi waxaa nabiga soo martay ucunun ucunka waxaa la yidhahdaa geela haweenka wada ayaa la yhahda ucunka haweenka awrta ay saaran tahay ama geela ay saaran tahay gaadiidka dumarka wada ayaa ducun la yidhahdaa marka hashi iyo muxuu ahaa hawdajki iyo gabadhi saarneed kulliga la isku wadara ducun la yidha marka ya ducun ayaa la yidhi weyaan marad bihi ducnun awr muxuu aha iyo gaadiid haween wada dumar wada oo yajrin weliba dheeraynaya aada ududa ayaa soo maray weyaan faiqa wuxuu gudagalay alfadlu wiilka fadl yihahda yanduru inuu eego ilayhina gabdhihii waa wiil yar dhalinyarah qurux badan inuu gabdhihii isha mxuuaha la raaca ayuu bilaabay weyaan fawadaca rasulla nabiga wuxuu saaray yadahu gacantiisa calaa wajhi alfadl wejiga fadli ayaa saa u saaray nabigeena calayhi salatu slaam arka arka faxawala alfadlu fadli markii eh, mxua dhankii laga saa laga saaray faxawala wuxuu wareejiyey alfadlu fadl wajha wejigiisa ila shaqi alahir shaqi alahir dhinac kale ayuu wareejiyey haddana gabdhihii dhan kale ka eegayaa yanduru isagoo gabdhihii eega guur uu ka rabaa malaha doob waa taqaanaa baabkiisa nacam yanduru markaasuu eegaya faxawala rasul wuuu mxuu ahay wareejiyey yadow gacantiis ila shaqi aakhir dhan kale sna wareejiyey calaa wajhi fadl wejiga fadlu nabiga sal sar nabigeena ala sl slam cajiib yasrib wajhahu wejigii isagoo leexina ila shaqi alaakhir dhanka kale usoo leexina yanduru isagoo eegaya xataa ataa ilaana ilaa ka yimaada batna muxasariin oo ka yimaada arrintaa marka waad garanaysaan wiilkaas dhallinyarada ah daa'ima waxaad ogaataan labada jinsi jinsiga dakarka ah oo mxuu ahaa labka ah iyo mxuu aha jinsiga dhediga sideedaba waa mxuu ahay ilaahay baa u abuura waa isu jidnaan magnadaa kan ku xihan kana ugu xihan magnagaa isu jiidi ya jaadibiyada kana kanaa soo jiidana kana waa soo jiidanaya sideedaba waa saas ama sheekh ha ahaado amaba mxuu ahay duq ha ahaado ama mxuu ahay mid yar ha ahaado inay isu jiidmaan waa shay abiici ah marka waxaa weeyaan sideedaba halka dawada odle ma taqaanaan dawada ma taqaanaan ikhwaani dawada waa qadulbasar indhaa in la laabo wixii soo raacana waa guuru bas baab kale maba yeelaba baab kale meeshaan ma yeele waa la hasaawi iyo waa la baashaali iyo waa la sheekayni iyo waa la sukaamini iyo waa la saaxibi iyo mudda lawada iyo baabkaas baabkiisa nihaayada waxay noqonaysaa masaawiya nihaaye khatara oo baaba ahay noqonaysaa lidalika ikhwani waxaad ogaataan nabigeena cala sl slam wuxuu caddeeyey in maalinta qiyaama ka hora ay imaan doonta akhri zamanka qowmun yastaxiluuna alxira waalxariir waalmacaazif dad bannaysan doonaan saddex shay uu nabiga cadday ala sl slam farjiga ay banaysan doonaan xariirtuna ay banaysan doonaan muusikana ay banaysan doonaan saddexaas shee nabig cadi alayh slat marka maanta way taagan xaqiiqatan arrinta ayadahayd yacnii waxaad arkaysaa nin soddon sano jira onan guursanayn nin afartan sano jira oon guursanayn dhallinyaradii aw dhallinyaradi sideed toban guursi jirta aw gabdhihii way tabargaleen shan iyo toban markay gaarta gabadha way diyaar waxay leedahay khalaas war halii guursada oo diyaar shan iyo toban ay ku qaangaari tii daahda oo muxuu ahaa tidhaahda waa aad baan dib ugu dhacwa sideed toban wiilashiina waxay ku qaangaarayaan sa hore uu sheegay soddon sano kii ku qaangaara waa wax weyn soddon sano hayr mas-uul baa inta badan intooda badan ya sarwaalkiisuu ka adkaan lahay waa tii hore uu shegay loo taqaanaa sarwaalkii tawro la'ye nin sarwaalkiisii muxuu ahaa xiran waaye oo cishan waaye mas-uuliyad u qaba maxay u fiirsada hadda gadaal ku tukada wiilashiina la tukana oo weliba ahlu khayrka oo khayrka raba oo halka imaana qaar ka mid sarwaalkii ayaa bannaanka yeelay sarwaalkii weliba nin baa ka sheekeynaya maanta way doonaa aduu la yaabay wuxuu yidhi barcelona iyo real madrid iyo kuwan ay mxua taageersan yihiin magacyahoodiya meesha la banayna qaarkood nigiski ayaa ku qoran nigiski in la arka la raba halkaas gaaza ku qoran raggaas marka mas-uuliyadda ay qaadan maxayt goormay maxua gabdhihii noo ay nooga bixinayaan xumaanta ay nooga ilaalinayaan o inoo guursanayaan marka waxaan kala jeedaa waxa isdhexgalka iyo baladan iyo social mediahan iyo imtixaankan ikhwaani wuxuu keenayaa istixlaalu xiri in galmada la banaysto waad garanaysaan ragga qaar oo meelaha qaar kusoo korey hadda waxba yaan sii dhex gelin saaxiibnimada caadi ahaan jirta meelaha qaar xili lasoo dhaaf meelaha qaar oo mxuu aha meelaha muslimiinta ay degaan ka mid a ah. in heblaayo saaxibkeeda imaad guriga loo banneeya ama hebel saaxibtiisaa timid shay caadi guriga isku xirayaan way baashaalayaan ciddan kale ma lahan aabbihii wuu ogsoon yahay hoyadii ogsoon tahay dhib ma lahan dadka odayaasha oo da-da koley ba garan karaan qaar ka mid a ah, waxa way fahmi karaan hadda maantiya meeshaan aa ka bilaabatay oo jirta ee heblaaya boy friend gaal oo gaalada ay samaynayeen ah, beryahan hadda taagan oo muxuu aha shaqaynaysa ikhwaani arrintaeda loo baraarugsanaada gabdhaha iyo wiilasha laysu guuriye ayagoo foonfooga aan gaarin halaisu guuriye ayagoo jaamacad aan gaarin halaisu guuriye guur haddii loo helo gabdhaha laftirkooda wiilasha lala raadiye wiilasha gabdhaha lala raadiye halka dariiqa oo badbaado aan ku heli karna waa inaan guurka la faafiyo waa in ummaddan laisku fura oo waxaa weeyaan guur jamaaci la sameey halka badbaadata ayada weyaan haddii aan samayn weyne cudur iyo muxuu aha kala furfurnaan iyo diin xumo iyo muxuu aha cuquubo adduunya iyo cadaabun aakhira ayaa runtii khatar loogu jira ikhwaani arrinta halis weeyaan hadda beryahan waxyaaba dhac ma taqaanaan ikhwaani gobolladii beriga hore ilahay fadliga subxana wa tacala gobollada unbaa lagu ekaan jiray khaasatan jinsigan dumarka ah gobolladi yaa la joogi jiray gabadhii iskuol baa la geyni ilaa secondary fanfogay soo dhamaysay kadibna waxaa leeyahay hayo college ha aado haweenaydi waxay leedahay aabbihi wuxuu le gabadhi lacagan ka rabaa ha aado college kow gobolladiyaa laga soo baxay ama kuwa gudaha kenya ha noqdeena ama gobolladii soomaalida kale ha noqdeen oo soomaali weynta ha noqoto halkaana la wada imaaday aabba ma jooga hooye ma joogta walaalo ma jooga mas-uul ma jooga gabadhi waata maalkan gabdho saaxiibadeed ay la degtay gabdho saaxiibadeed ay la degtay wax muraaqib ah waasic diini in badan oo qofka diin qofka elis waa sax laakiin in badan oo ka mid haddana ah waxaa ka badana ah muxuu ahay biyo kaa badan iyo dad kaa badan waa ku qaadan sooma waa la biyi raacina marka halkaasuu le aabbo haye aaba collejka an dhigtaa waan wacanahay aad iyo aad xaaladda waa tamaam waa isku aadan yihin jaamacadii aan ku jiraa wamaa ilaa dalika ha ku ducey ducaa qabta haye maxaa lacagu baadi soo dir ya meesha wax ka jirana kolleyba dadka khubarada oo ka warrama aniga aad uma aqaan laakiin dad qaaroo muxuu ahaa ardayda iskoolleyda oo jaamacadaha dhigto ka mid oon waraystay waxay ii sheegeen wax runtii qofku inuu madaxa qabsado ood kor eegin ku qasbaa ii sheegeen xaqiiqatan aad u xanuun badan aad u xanuun badan xaqiiqatan nimayo arrimaa iyaga hiiradii aaw aw dadnimadii aawey cirdiga iyo w laga masayri jira aawe aawey mxuu diin ilaalintii aaw sharaftii aaw wax iyaga xaggee mareen war gabadha inay wax birato lama diidana laakiin bii'a nadiif ah oon ikhtilaal lahayn isudhexgal lahayn oo gabadha cirdiga sharafteeda ku badbaadaysa kuwa qaara mandha waa laga sheekaynaya nin baa gabadhiis intuu waday jaamacadahan rag iyo gabdhaha lisdhexgelina ayuu geeyey waa nin dhaqaalahays kadibna taamuu ka maqnaa lacagtana dee saasuu embasadausoo shubay taamu ka maqnay markuu markii taamkau dhamaaday gabadhii waa la socosha abakaale qaaday ku tiri mise asagaa aaday ma aqaan wuu aaday kadibna jaamacadaha qaar waa nidaamkooda adag oo gudaha looma geli karo waalidka looma ogola ilaa uun muxuu ahay hawl adaga lagu geli kadibna markuu albaabka tagay ayaa wuxuu yidhi heblaaye gabadha oo noocaasu saas ah waxaa weeyaan ii raadiya markaasuu yidhi gabadhee kii waardiyaha gabadhaas ah markaasuu yidhi gabadha gabadha maadaa dhalay ha aad bu ula yaabay ilan gabar biyo raacday wayaanoo muxuu ahaa bele ku dhacday ma gabadhaas aad dhasha ha bal waayo kii adiga kii qabay aan ka raadinaa gurigiisa bal waxiriso waa nin akhyaara oo ahlu masjid ah oo la yaqaana oo wanaagsan nin gaal ah ayaa caadi ay naag uta kii aan ka raadinaa u yidhi ninkii meeshuu kusoo xidaaray dhiikar muu qabin hadduu dhiikar qaba meeshuu ku dhiman lahaa ilaahay fadligii dhiikar muusan qabin waxyaaba nocaasa ah, ikhwaani a meesha yaalla la socda marka arrimaha iyagana miyuha loo baraarugsanaado oo gabdhihii waxa la bara laakiin bii'a iyo muxuu ahaa meel wanaagsan waxaa lagu bara oo niman muxuu ahaa kiiradii ha soo noqoto qolyahan rag walba oo laga yaaba in wax walba ay iska caadi yihiin oo wiilka walaash lagu hor fuuli oo hooyadii lagu hor fuuli waxba ka lahayn doofaar ay cunaan annaga waxaan isleeyahy niga waxaan jokolaatooyinkan iyo balaadan iyo waxyaaban khinsiirka la soo gaala leeyahay oo annaga aan aqoon amayb ku jiraanba oo annaga lafta annagana la soo gala ya ilan soomaalida san waa dhaami jireen allahuma mustacaan ha naam ha tazawaju alwaduud alwaluud nacam marka guurkaa la badiyo xataa muxuu ahaa odayaasha uu ka mid yahay xaajiga iyo laba iyo saddex iyo afar iyo caadi <laughs> naam masaaibta dhacday wa aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad tarbiyadii arrinta meesha ka baxday sheekhu wuxuu leey dacwadii berigii hore oy bilowga ahayd laba garaba ay ku socotay tacliim oo dad diinta la bara iyo tarbiya oo dadka qulubtooda ilah lagu xiro subxana wa tacaala ruuxdiiya muxuu la noolan jira hadda beryahan qofki sheekha iga sheekeynaya maan dhaweyt sheekha iga sheekeynaya wuxuu yidhi gabdho yaryar oo gabdhihii qur-aanka meelaha lagu xifdisay ka mid ah oo kuwan sawbaawaga garab ku ah ayaa muxuu ayagoo meel fadhiyo weliba si qaab daran u fadhiya ayaad sheekh soo maray markaas adeerow maad meesha iskaga kacdaan oo muxuu isan isu dhaantaan ayuu ku yidhi waxay ku yidhahen mataqaanaa sawaaun calayna awacadta am lam takun min alwaacidiin waa gaalada hadalkoodii qur-aanka xifdisanaayeen gaalada waxay dhihi jireen halkiiay ku dhawaaqeen sheekhu imtixaan maxaa yeele gabdhaha iyagaa tacliim way heleen laakiin tarbiyadiiya meesha ka maqan sheekh maxamed eh, bin xasan dadow wadaadka muritaaniga ah, mar waxaan ka dhegaystay muxaadaro uu um, jaamacad ayba ku galay wuxuu yidhi jaamacaadkan waxay dhisaan qofka bini aadamka wuxuu ka kooban yahay muxuu ahaa eh, waxaad ka kooban yahay eh, saddex shay oo ilahi kooba subxana wa tacaala waa ruuxda iyo caqliga iyo maskaxda iyo jismiga jirka jaamacaadkan waxay dhisaan laba shay iyo goobaha waxbarashada guud ahaanba ama ha noqoto primary ama ha noqoto secondary ama jaamacad ha noqoto waxay dhisaan inay jirku ay dhisayaan ko waxaa kaloo dhisayaan caqligii oo jirku aragto cunaa la siinaya ilmihii kubadaa la ciyaaraya jiim baa la geli wamaa ilaa dalika waa ar jirku waa lagu dadaalaya caafimaadkii talaada waa la talaali qofki wama maskaxdan dee culuumtii kitaabihi laga buuxini ama diin ama maadi ha noqda waa laga buuxini laakiin meesha waxaa ka maqan ruuxdii marka ruuxdooda waa daciif oo wax tabar daran qofkii salaatuleylkii muxuu ahaa sunnadii dikriga alla subxana wa tacaala xifd اlfarjigi xifd lisaankii xifd mxuu ahaay aljawaarixdii wamaa ilaa dalika eh, xub اlmuslimiin eh, acmaal qulub wixya qofka aan laga dhisayn qofka marka waxaa weeyaan waa qof xoog badan oo laakiin wax badan ay ka maqan yihiin ay ka maqan yihin nasal allah asalam alcafiya mar guurka iyo tarbiyadaha laisku dara ayib gabdhahana koley waa guurka aad uma jecel muxuu ahaa tirada badano oo tacadudka ah bal horta tacadudka noo dambeeya tacadudkii intaan la gaarin kii horta fardi fardigaha ayaama gacan lagu hayn tacadudki waa marxalo labaad oo muxuu aha sii fogba kadibna qoortiisa yasrifu wajhahu min ashaqi اlaakhar yanduru xataa ataa ilaa uu ka taga nabiga bana muxasar bana muxasar meesha la yihahdo meesha la oo muxuu ahaa eh, waadiga calooshiisa ilaa uu ka gaaro ama gudihiisa weeyaan faaraka qaliila nabiga inta ugu yardhaqaaji muxasarka culamadu waxay ku sheegaan fiilkii uu watay ninkii abraaha ciidankii kacbad ina dumiye rabay meesha ilaahay uu ku xayiray oo lagu baabi'iyey way ay yidhahdaan hadda meesha musdelife marka laga baxa iyo mino ay galaan oo yarogodka ah wey mino kora yara saaranta marka la soo gala kora saaranta qole qofkii xajka muxuu taga wuu garan karaa waadin muxasar ama batni muxasarka waa meel hadda la yaqaano weeyaan faxaraka qaliila nabigu u dhaqaajiyey oo degdeg ayuu u gudbay weyaan uma intaa kadib saraka wuxuu maray tilmaam buu noo galay marka jaabir tilmaamtii beriga iyada la mari jiray ayuu galay hadda waxaa tilmaamta iyada oo dhammaatayoo laamiyada caadigahoo block one iyo block two iyo saas iyo waxbaa jira baabka asagoo baab hore u ahaa marka tilmaamtan iska dhegaysto muhiim aadu maaha uma intaa kadib saraka nabigu wuxuu maray aariiqa alwusaa jidka dhexda ayuu maray xataa xataa takhruju allatii taas cafwan allatii taas takhruj ka soo baxaysa cala aljamrati alkubra jamrat alkubra jamrat tan kusoo bas jidkii dhadaha ayuu maray weyaan jid hadda jira maaha abcan xata ataa ilaa uu ka taga aljamrata jamradii allatii taasoo cinda shajarati shajarada agteeda ka ahaatay weyaan farmaaha kadibna geedka agtiisa ahaatay weyaan farmaaha wuxuu ku tuurtay bisabca xasayaatin todoba dhagaxood yukabiru wuu kibaaranay allah akbar ayuu dhihi jiray maca kulli xasaatin dhagax kasta oo minha iyada ka mid ah xasa alkhad fi fintaalka qaruurixiisao kale ayuu ahaa wax adyar bimili hada farmawati nabig ala sl slam rama wuxuu ka tuurtay min batn waadi waadiga calooshiis ayuu ka tuurtay maalinta tobanaadka marka waxaa la tuurayaa halkaa dhagaxan baa la tuuraya uma intaa kadib insarafa nabigu soo laabtay ila almanxari meesha xoolaha lagu gowracay uu soo laabtay fanaxar wuxuu gowracay alaaan wasitiina biyadihi saddex iyo lixdan neef oo geel ah ayuu nabigeena ala sl slam ku gowracay annaga waxaan u malayna saddex maahane saddex iyo lixdan maahane saddex iyo afar dalood iyo aftan shan laga dhicilaad lixdan iyo saddex neefogeel oo taagan oo la gowracayo ikhwaani bal ka warran awooddu nabigeena ilahi siiyo subxana wa tacala bal arka allahu akbar uma intaa kadib caa wuxuu u dhibay caliyan cali fanaxal wuxuu gowracay maa qabara wixii soo harayna cali ayaa gowracay oo lixdan haddii boqol lixdan iyo saddex laga saara meeqaa weeyaan ya soddon iyo toddoba ashrakahu da-da nabigana muku dhintan meeqaa yahayd lixdan iyo saddex waashrakahu wuxuu la wadaajiyey fii hadyi hadyiga nabigu u waday ayuu cali dhinac ka geliyey radia allahu tacala anhu arda oo waa la wadaagay nabigan ajarkii ayuu la wadaagay uma intaa kadib amara wuxuu faray min kulli badanatin hal la arka bibadcatin in gobol laga soo goyo in yaroo hiliba in laga soo goyo hal kasta boqolkii neefoo geelahayd mid walba in qayb laga soo jaro yar ayuu nabiga faray kow fa jucilat waxaa la yeelay fii qidrin dhig degsi ayaa lagu wada riday ama dheri ayaa lagu riday weyaan fa ubiqat waa fa akala way cuneen cali iyo nabiga cala sl min laxmiha hilibkeeda wa shariba way cabeen maraha maraqeeday cabeen uma rakiba wuu fuulay rasulla rasulka al wuu fa afaada wuxuu shumay ila lbeyti kacbada ayuu aaday marka kacbadii ayuu nabigeenna aaday sala allahu calayh waali wasalam meesha ku jira marka xirashadii ayaa iyadna meesha ku jirta weyaan xirashadii ay ku jirta nabigu uu xirtay calayh slat uma rakibna kadib nabigu wuu fuulay rasul rasulka sal slm fa afaada wuu shumay ila lbeyt kacbada xaggeed fasallaa wuxuu ku tukaday nabigeena ala sl bimakata maka ayuu ku tukaday aلuhra salaada duhr buu ku tukaday horaan waxaan usoo marnay fasallaa aلuhra hali maxaan soo marnay fasalla duhra biminan mina ayuu nabigu ku tukaday shalay aan soo marnay saasaan soo marnay intana duhr ayuu leeyahay labada raweed maxaa lagu jamcinaya waxaa lagu jamcinaya ugu wanaag badan nabigeena calayhi slat slaam salaada duhur markay gelaysay oo awal waqtiha ayuu marka hawshaas dawaafka dhammaystay kadibna salaada duhur meeshuu ku tukaday kadibna wuxuu ku laabtay min ayuu ku laabtay saxaabadii oo ayana nabiga sugayaan calayhi slat slaam oon salaad dukanin oo salaadada ay diyarta nabiga la kulmay nabiga uu la kulmay ilan salaad duhur waqtigeeda dheer yahay markaasuu nabiga salaada ka bixiyey calayhi slat slam isaga marka salaadana maxay u ahayd sunna waadna garanaysaan labada nin oo muxuu ahay nabigo salaad ku jira intay yimaadeen gadaal fadhiisteen kadibna nabiga ugu yeer labadin ayagoo muxuu ahay karkarayaan karkarxayaan aad u naxsan nabiga u yimid markaasuu yidhi maxaadin ku dhacay oo yidhahda nabi alla guryahan kusoo tukanay dad soo dukadaanahayna markaasuu yidhi saha yeelinna haddaad timaadaan masaajidka oos imaamku salaad ku jira timaadaan la tukada dadka adinka suna idiin noqonaysa tan dambe saasuu ku yidhi alai marka taayadaad ay ficil ahaan nabigeenna u sameeyey ayay leeyihiin waalcilmu cind allahi caza wajal ya hadduu banaan ku tuka dada ti la fatooda in meelaha hor lagu tukado haddii meesha meel lagu tukado la waay ha ha dhib ma laha dhib yeelay ifcal walaa xaraja ifcal walaa xaraj dadka qaar waxay samaynayaan markay dhagax tuurtaan waa tacbaan waa daalan yihiin sakaraad waa shalay oo dhan carafay taagnaayeen xadii o dhan way soo lugeynaayeen wahaakada marka dadka waa qaar baa isgoyna qaar baa dhiig u kadi qofkii xajka aada oo dadka is yara taabta ah waxaan idiin sheegi sir yar baa idiin sheegi faslinta jeebka ay ka bixi <laughs> faslinta jeebka ku jirta faslinta haddii aad marisa wax aad dareemaysa lama arka meeshaas ma taabanaysa meesha dhan marqumlo <laughs> magarat khalaas weya dadka burbuuran ama dad ad caato ad arka dad caato isgoyni ad waxa isku dhow adimahooda isku dhow qaarna waxaa iyagoo buurana isgoynayn laakiin madinada dadka buuran baa u badan marka marba haddii aad xaj ay noqoto adigaa u baahan amaba qof kale u baahnad siin doontaae fasliinta yar tan carafta aan lahayn iskaga wada marka meesha markaa isqabataba waxaa weyaan saa baad umar meel ku yar laabato basa isu marinaysa khalaas waxaba yaraata aad dareemayso xanuuna ma lahan marka iyadoo saa loo daalan yaha marka meesha la imaanaya markii dhagax la tuurta waaba khalaas qofkii betriga wuxuu noqday five percent yaa ku jir tacbaan waa dhaqaaq malahan lug kor loo qaada malahan dadki in badan waxay samey marku iskaga laabanayaan minaa iskaga laabanayaan halkaasay iska baryayaan maalintii habeenkii dambea laga yaaba maalinta dambe ay iska aadayaan dawaaful eh, eh, ifaadihi dhib ma lahay culamada fatwadeen insha allahu tacala wax ishkaal kuma sugna nacam kitaabka waaba dhamaaday fa ataa wuxuu marka kadibna markuu nabiga salaadda war ku tukaday meeshii faataa wuxuu yimid bani cabdimualib reer bani cabdimualib ayuu tagay cabaas bin cabdimualib wayaan yasquuna ayagoo waraabinayaan calaa zamzam zamzam oo ceelka zamzam ka shaqaynaya ayuu u tagay fa qaala wuxuu yidhi inzacuu anzicu siiba oo muxuu ahaa soo soo bixiya wadaanti bani cabdimualib yaa bani cabdimualib reer bani cabdimualibow falowlaa an yaqlibakum inay idinkaga adkaadaan oo laidinka xoog haddii aanan ka baqaynin oo inaan jirin calaa siqaayatikum diiwaraabintiina ummadaad waraabinaysaan o ajirka ad ka helaysaan lanazactu macakum waa idinla siibaha oo haddii marba aan aniga hawsha aan gala oon dalwaasi wadaanta shaqada aan galo waxay noqonaysaa dadkii kale ayaa igu dayanayaan oo sunno nabigu ay dhahayaan kadibna waa linka faramuroojinaa shaqadan ajirka badan aad ku qabtaanoo jaahiliya islam baad inka adlaydeen waadna garanaysaan jaahiligii camalkii ay dadka qabaaisha hayeen nabigu u day cala sl slam ninkii cumaan binu alxa waa tii furaha kacbada loo day ilaa maanta iga haya sidoo kale siqaayadii cabaas bin cabdilmualib ayaa lahaa ayna loo dayay hadda laakiin ma hayaan baab kale wata ayada fanaawaluuhu kuwaan siqaayada laakiin furihii ayaga hayaan ragga ayagaha fanaawaluuhu markaasay nabiga waxay u dhiibeen dalwan wadaan oo biyo ay ku jira fashariba minhu minhu wadaanta ayuu ka cabay saas ayaa marka ninka la yidhaha jaabir bin cabdillahi eh, jaabir bin cabdillaahi radia allahu tacala an ardaa badan ayuu kaga warramay sifaduu nabigan u xajiyay alayhi sala marka qofkii raba inuu xajiyo waa inuu sifadaas nabigeenna raaca isagoo ku camal falaa hadalka nabig wiil alai slam itakhuduu canii manaasikakum camalkiina iyo mansak aad samaynaysaan aad iga qaadataan ayaa loo bahan watuu nabig alayhi slam insha allahu tacaala cashirkii u dambeeyey ayuu noqonayaa bisha ramadaan toban iyo laba darsi insha allahu tacala soo galnay horta managa baq mise caadi u ahaa soo caadi ayaa noo baxda ilaah fadligii subxaana wa tacaala marka ballanteenna waa shawaalka wixii ka dambeeya lixda shawaalka markay dhamaato ayaan insha alla soo wargelin doonaa gruubka whatsappka ragga ku jirana koleyba halkaasay ka ogaan doonaan iclaanka masjidkan insha allahu tacaala waa laga sheegi doonaa ilah waxaan ka baryana subxana watacala biasmaa ilxusna wa sifaati ilculaa inuu naga dhiga ku u khidmay sunadiisa sunada nabigu u khidmay alayh sl slam dembigeenna dhaafa dembi waalidkeen dhaafo ramadaankan kuwii liibaanay dembigooda la dhaafay naarta laga xoreeyey janno mutay firdows calaa helay ma habeenkii leylatulqadarka la waafaji ilahin